shaykhu albukhaari wa muslim wاnnasaa watirmidi arbacada bimacnaa laba sunanka iyo saxiixeynka ashaykhaan iyo tirmidi iyo baa iyaguna buu sheekh u yahay cali ibnu xujr ibnu yaas asacdi ama abu jacfar maxamed bn xusein waa shaykhu tirmidiya faqad tirmidun buu sheekh u yahay saddexdaa sheekh isku qabtay ayuu wuxuu ihi walmacnaa waaxid wuxuu ujeedaa xadiidkoodu macno ahaan waa isku mid laakiin alfaadu way kala duwan tahay haddii la idhahdo allafdu waaxid bimacnaa waxaa weeye almacnaa waaxid waxaa weeye allafdu mukhtalif haddii la idhahdo macnuhu waa waaxid lafdigaa kala duwan wey nin walba lafdi gooni ayuu xadiidka ku wariyaa laakiin macnihii baan kala fogeyn walmacnaa ay macna alxadiid aw macnaa riwaayaatihim aw macnaa xadiiihim waa waaxidu walafdu mukhtalif qaaluu waxay dhaheen jamaacadaasi xadaanaa ciisa bnu yunis bn abi isxaaq asabici can cumar ibni cabdillaahi mawla gafrata baani io qoran laakiin sida mashhuurka mawla gufrata in qoynka la godo ayaa loo badanya waana isku mid gafradaasi gabadh weeye muslimad ahoo la sheego inay walaalo ahaayeen bilaal ibn abi rabaax ay walaalo ahaayeen marka cumar ibni cabdillaahi waxaa xoreysay asalkeeda oo maglow u ahaa weeye waxaa xoreeyey gabadha khafra ah binti rabaax culamada waxay leeyihin ma ahee waa un gabadh kala weeyeen u bilaal walaashii ma aha <clears throat> ninkan marka cumar bin cabdillaahi almadani waa daciif sida loo badan yahay sida loo badan yahay bimacnaa siduu xaafidku xukmaan ujeedaa daciifun kaiiru lirsaal buu xaafidku yidhaahdaa laakiin waxaad moodaa tarjamadiisa marka la fiiriyo ninka inuu yahay saduqun xasan اxadii cumar bn cabdillaahi almadani mawla gufrata abu xaatim arazi oo mutashadid ah yuktabu xadiiuhu buu yidhi tarjamadiisa haddaad ku noqoto tahdiibka iyo furuucdiisa ama kitaabka la yidhahdo mxuu ahaaye alاktifaa fii tanqiixi kitaabi ducafaa uu leeyahay muqlata ibn qulayj calaauddiin almisri waxaa muuqanaysa ninka jarxi mulaqa inuusan ku imanna uu nin saduuq yahay waxaa lagu eedeeyey yursil walaa yusnid irsaalkiisaa badan mana isnaadiye xadiidka qaala wuxuu yihi cumar bn cabdillaah xadaanii ibraahim bn muxamed bn cali bn abi aalib weeye waa aalu beyti rasuuli illah min waladi cali bn abi aalib qaala wuxuu yihi markaa ibraahim kaana caliyu inqiaca marka meeshaa ku jira ibraahim bn muxamed ibn caliy qadiyada marka hawluu soo gaadhay ma ahe marka awowgiina muusan arag marka inqiaac culus baa meesha ku jira faina ibraahim lam yasmac min jadihi oo cali ah mana soo gaadhin qaala wuxuu yihi ibraahim kaana caliyun cali bn abi aalib wuxuu ahaa idaa wasafa rasuul allah rasuulka ilahi hadduu tilmaamahayo uu tilmaamahayo qaala ka yidhaahda lam yakun subanuhu ma ahin biawiili mid dheer ma ahayn almumaqii oo markaa baxsan mumaqi wayn soo maray waa almushadab aw ilbaa dheerarka zaa'idka ah shalaynu soo marro waa isku mid almumagiti aawiil baa-in wey mumagit iyo baa waa isku mid dherar zaa'id ah <clears throat> mumagati bay qaynka kordhabay bacdinasu qorahayaan anigu waa ii hoos dhigayaa xarakadeedana fiican baad moodaa walaa bilqasiri nabigu mid gaabanna ma ahayn almutaradidi oo isku noqno isku noqday ruux laisku celiyo oo gaabanna ma ahayn ruuxu markuu dheerya waa la kala basho xubnihiisii baa kala socdo waa dheerya ruux haddii laakiin dib layskugu dhufto oo laisku riixo xubnihiisii baa yaraanaya isagoo dhan ba uu gaabanaya nabigu ruux isku ceshana ma ahayn ruux aad u dheeroo marka labalowsho dadka ka baxsanna ma ahayn buu saxaabigu ujeedaa wa kaana wuxuu ahaa rasuulku rabcata min alqowm qowm haddii la idlaaqa asaalatan raggaa loo jeedaa oo ku dhaca asaalatan rabcata min alrijaal ragga nin dhaxaad buu ahaa wey xagga citaalka nin dhaxuu nabigu ahaa lam yakun ma suubanuhu biljacdi xagga tinta marka la fiiriyo biljacdi alqatati mid tin adag ma ahay waa inaga soo maray tima adag nabigu muusan lahayn walaa bisabti tima aada u jilicsanoo bisqoloo dabeesha kala raacayana muusan lahayn ma ahayn wey kaana wuxua nabigu jacdan xagga timaha dugul buu ahaa rajulan kala socda rajulku waa timaha xaggana laabmahaya xaggana kala shubmahaya ean isqabsanaynin fooda isgelinaynin kaana wuxuu ahaa min xayu shacar jacdan dugul buu lahaa timihiisu tim adag xigeen ah oon bisqoolley ahayn rajilan laakiin mutarasilan kala baxaaya rajilku waa tima xaggana kala baxaya shubmaya xaggana laabmaya oo marka shanlada la geliya soo laabmaya hadday umiiq dhuubanoo toosa noqdaan timihii jaynaha iyo waxaa weeye iyo filibiinka waana waa waa foolxun yihin ma quruxsana kuwa ayaga ah jareerka qaarkiiba dhaan kuwaas idan xagga timaha saasuu nabigu ahaa wey shalaynu soo maray walam yakun nabigu ma ahayn bilmuahami mid hilib badan ma ahayn muahamku waa ruuxa hilibka bidan muxuu ahaay fuuqa weyn oo kale ma ahayn muaham iyo mujasam laf weyn oo aada u laf weyn ma ahayn ruuxa hilibka badan ayaa asal muahamka la yidhaahdaa abadgaabnaati laakiin hadduu hilib culus ku saaran yahay ma quruxsano lam yakun ma nabigu bilmuahami axad hilib badan ma ahay ama ruux aad u lafweyn ma ahay walaa bilmukalami mukalamna nabigu ma ahay mukalamku waa ruuxa wejiga wareegsan xagga weji ahaan jid ahaan nabigu ma hilib badnayn wy ama laf weyn oo qaasha ah nabigu ma lahayn labadaa macnaba waa la tilmaamaa amaa mukalamku wejiga wareegsan ee garaangirta ah eed moodo ee xalqa la wareejiyey ma quruxsano wejigu inuu siisoo dhuuban yahay oo uu seef yahayna ma quruxsano inuu kubad ahaan wareegsan yaho giraangir noqdona ma quruxsano inuu xaggana yar shuban yahay wareegna ku jiraa quruxsan wejigu inuu shuban yahay xaggana wareeg ku jiro ayaa quruxsan sidaasuu nabigu ahaa walam walaa bilmukalami axad weji wareegsanna ma ahayn wa kaana fii wajhi nabiga wejigiisa waxaa ku jira tadwiirun wareeg yani mukalham dhammaystiran ma ahayn wy waxaa weji shuban ayuu lahaa nabiga oo dheer oo qoran laakiin uu wada ku jiro korka kaga jiro waana sida uqurxsan ee uqiimo badan yani kaana fii wajhi shay min atadwiir walam yakun mudawara mudawar ma ahayn laakiin nooc min atadwiir baa ku jira wy abyadu mushrabu adcaju lcaynayni ahdabu lashfaari jaliilu lmushaashi wاlkatdi ajradu duu masrubatin shatnu lkafayni wاlqadamayn xadiidkan lahowyaad badan baa ku jira marka uun unhala feeriyo nabigu wuxuu ahaa abyadu nabi cad buu ahaa nabigu waa caddaa midab ahaan mushraban gududa la dhansiiyey abyad buu ahaa mushraban bixumra cadiin buu nabigu ahaa la dhansiiyey lagu barxay guduud marka casiin iyo cadiin isgalay ama guduud iyo cadiin isgalay midabka u quruxsan weeye saasaa loo jeedaa riwaayaad bay ku yimaadeen mushraban bixumra riwaayad cinda alimaam الbukhaari i fi adab mufrad iyo axmed baa ku yimid ama shamaailka tirmidi maxfuudkuma aha riwaayadaas abyadu mushrabun bxumra ayaa loo jeedaa adcaj اcaynayn nabigu wuxuu ahaa axad indha madmadow caynayn madowguna waxaa way adcajku waa sawaadka isha ishu qaybna way madowdahay qaybna way caddahay intan inanka ah ee madow waa inay zaa'id u madoobaato inta cadna ay cadaato qurux isha quruxdu waa sidaa haddii laakiin madowu kugu bato oo ishoo dhan wada madoobaato haddii idoon baad noqon neef idoon baad ku baab noqon hadduu cadiinku kugu batana waa foolxum oo madowu yaraado ishii qaybtada cadna waa in cadiinku saafin noqdo qaybtan madowe ee inanka la yeela madow buda ana budana waa inay madoobaato marka dacjigu marka waa isha budeedoo si fiican u madooweeye cadiin qiimo badanna uu ku wareegsan yahay adcaju lcaynayn nabigu muxuu ahaa budiisu mid ay aada u madowdahay xadaqada meesha loo yaqaano ama inanka inagu aan dhahanoba aada u madoodayd marka waana qurux inkastoo riwaayaadka qaarkood ay tilmaameen oo sugan in qaybta cadiinkana guduud yar uu ku jiray qaybta cadiinka cadiinka qarabxay zaaidka xaasho oo kaloo noqonay laakiin guduud yar haddii lagu barxo cadiinkuna xoog badan yahay waa qurux sidaasay marka culummadu leeyihiin riwaayad baana ku yimid ahdab ashfaar nabigu waa xiribabadnaa ashfaarku waa xiribaha kuwan wey isha saaran waagi hore caybaa lama jira laakin waxaa weeye ammaan wey ishu haddaysan xirib fiican lahayn dabayshaaba ku dhici waad beeli qashinkaaba iskaga dhici saxarkaa kaa geli dabaysha kaa hor ilmo iyo biyo kaa keeni waa rafaad wey difaac bay u yihiin wan hadday madow yihiin hadde waa qurux marka t hadda waaba la tallaashaa oo doontaa kaga baxday haweenka qaarkood iyo dadka qaarkiisi on loo raadinayay marka waa qurux wey xiribuhum inay bataa Eh, ahdab ashfaar nabigu xirebo badan buu ahaat indhihiisu marka xiribahooda way badnaayeen marka jaliil mushaash jaliil bimacnaa waa caiim bay lamid tahay mushaashkuna waa fiiqa garabka garabka fiiqiisa halkaa fiiqyada ah asalkiisa mushaash la yihahdaa shay kalba shaygu u koreeyo ayaa mushaash layska yidhahdaa camaarun waa rajulu mulia iimaana min min farqihi ilaa mushaashihi baa nabiga xadiid ku yimid mushaashku waa atraafta gacantu meeshay ku dhammaato garabku meeshu ku dhammaado madaxa fiiqiisa lugaha fiiqooda waxaa hadda loo jeedaa laakiin jariiru mushaash hadii la yihahdo garbaha fiiqoodu nabigu xoog badnaa wey garab fiiqan oo dhuuban oo sakaraada lama rabo garab weyn oo ballaarhan oo gacantu ka dhaqaabaa la doonaya haddii uu laakiin fiiq noqdo muxuu ahay qamiiska la suran karo foolxumo weeye garab xoog badan oo taagan baa loo baahan yahay jaliilmushaashi garba waawey baad odhan karta haddaad doonto garbihiisu nabigu waa waaynaayeen ama fiiqa garabku waa xoog badnaa baad dhihi kartaa iyo walkadadi degta ama tunka kadadku waa labada garbood meesha iskugu yimaadaan luquntu iyo labada garab meesha iska galaan inagu tunka dhahno ama degtale wax lagu qaada halkaas wey halkaasi marka waa inayna ay xoog badan tahay oo garab xoog badan baa soo gelaya luqun xoog badan baa ku timid waa inuu ballaahan iyo xoog badan yahay haddii kale hadday un laf ka taaganto ma quruxsano meesha la tirkiyadu warka warka inaad fahantaan kadadku marka kaas weeye kadadku marka waa degta waxaan dhana inago ama antunka u naqaan labada garab meeshay luqunta iskugu yimaadaan ayaa loo jeedaa suubaru wuxuu ahaa ajradu wahuwa ajradu nabi xiran buu ahaa yani jidhkiisu ma lahayn shaash badan ma lahayn meelaha lagu talagale quruxda ah mooye ruux daariya dababa shaash wada tima socda waa foolxumo ajrad waa ruuxa xiiran baa la yahdaa ee mxuu ahaye waa cagsu ama waa didka ashcar fulan waa ashcar dil wadaado waa tima socdo w isaga dhan waa wada shaash meel banaanba ma laha ruuxa midabkiisa waa dilmahaya gacantiisii timaa ka buuxa luquntiisii timaa ka buuxa isagoo dhan waa un bahal socdu noqon marka waxaa wey foolxumay noqonaysa laakiin meelaha timaha lagu ta inaad time iyo xaad ku yeelato dhulka kalena uu xiraado midabku muuqdo waa sida u quruxsan marka ajradu waxaa loo jeedaa waa nabiga gacmihiisa iyo dhudhumadiisu way xiraayeen dhudhuma faydan bay ahayn oo aan lahayn tima aan lahayn laakiin laabta iyo garbaha iyo dhabarka qayb kamida ah iyo nabigu shaash buu ku lahaa wayna iman doontaa wahuwa ajradu jardigu waa ruuxa xiran aan tima lahayn aan xaad lahayn waxaa lagu jamciyaa jurdun jurd baa la ragga lagu jamciyaa cagsigiisuna waa ashcar ama didkiisu duu masrubatin timo nabigu u saaxiibka masruba inaga shalay soo marray waa timaha ka bilowda meesha laabta ah ama loo yaqaano dhuunta ka bilo ilaa xudunta taga miiq dhuuban ama dilin dhuun oo timo ah baa nabigu halkaa ku lahaa oo ilaa tagi jirtay xudunta gaadhaysay kuna beegnayd meesha nabiga laga qalay malaaigtu ay ka qaleen waynu soo mara taasi marka waxaa lagu sheegay timaha la diidan yaha waa jirka intiisa kale nabigu wuxuu jardi ka ahaa jirka intiisa kale waxaan ka ahayn meelihii timaha loogu talagala aan ka ahayn amaa halkan ayadu gooni bay ahaydoo nabigu timir ku lahaa sala allahu alayh ali wasalam shatnu waa inaga soo maray shalay shatnigu waa nabigu sacabo adag buu ahaa sacbo xoogan ama gacan xoogan ama cudud xoogan ama adin iyo cumacum xoogan buu lahaa kafaynku waa labada cumacumood shatnigu waa alghilab waa adkaan xagga xooga iyo muruqa iyo tamarta ah ee ma aha dubka korkiisa nabigu alyan buu ahaa sida xariirto kale jirkiisu aad buu jecsana agga oogada kore iyo ganka kore ee waxaa laga hadlaya waa awoodda iyo tabar ahaan baa laga hadlaya iyo walqadame labada adina dhulka la dhigo idaa mashaa nabigu markuu lugaynayo taqalaca dhulkuu fujisan jiray ama hore u socotuu lahaa kaanamaa waxaad moodaa yanxatu inuu ka hoobanayo suubanuhu ama uu ku hooban ku daadagayo fii sababin meel hooseysa malka iyo meel hooseysa uu ku daadagayo ruux markuu meelkaas ad ku daadagaysa hora horaad u dhulkana waad goosan waa la yaqaanaa taqalucu waa atakafu shalaynu soo maray culamaa maraya oo waa tamaayulka iyo hore usocodka ama waa dhulgoosadkao faraha fiidooda dhulka lagu goosta markaad laxaatanayso ama aad dhaqaaqayso waida iltafata markuu nabigu milicsanayana iltafata macan si wada jir u milicsan jiray yani luqunta ayuu leexin jiray inaad saa tirado isha wax aad tuurto ilqoorhka iyo sheeda ruuxa ka fuliso xoogow dhagar iyo khayaane iyo waxbay tustaa dhaqan fiican ma aha bay waaduhu leeyihiin laakiin haddaad wax dayaysa si dhamaystiran baad u fiirinaysa adoo ba jidka luquntaadi iyo laabtiba waad jeedin laakiin haddaad isha un tuurto isha wildhiiso ag u tuurto ag u tuurto saaxiibu makrin wadaha baa ruuxa lagu tilmaamaa marka hawshaasi waa dhaqan aan fiicinay inay duruuf kugu kaliftoood oo salaad ku jiraba aad qoorka wax ka fiirso oo nabigu uu mararka qaarkood samayn jirayba mooyee edabtu iyo deganaanshuhu waxaa weeye iyo gobanimadu in sulxi si fiican loo jillaco loo qaabilo ama uun laga sii jeesto waida iltafata nabigu hadduu gaardaymoonaya ama wax milicsanayana iltafata macan si wada jira ee iltafata jamiican bay la macno tahay bayna katifayhi labada garab inta ka dhexaysa nabigu waxaa kaga yaalay khaatimu annubuwa nabinimada faraatigeedii ama tiin baraheedii khaatim iyo khaatambu waa isku mid khaatamkaana loo badan yahay in khaatam la akriyo tad kor dhuba ayuu dadku u badan yihiin liannu khaatamku marka waa calaamad calaamadii nabinimada khaatimu nubuwa bimacnaa calaamadii iyo astaantii nabinimadaa nabiga ku taalay haddii khaatim la waa gunaanade garadambayskii ambiyada gunaanadayaybu noqonaya marka alkhaatimna waa la akriyaa khaatamna waa la yihahda marka khaatamka tada la kor dhago ayaa loo badan yahay bayna katifay waxaa ku yaalla khaatamu nubuwa nabinimadii astaanteedii iyo calaamadeedii baa nabiga ku taallay labada garabsalkooda kaga taallay wahuwa khaatimu nabiyiin calaamadaana sidaasay ahayd oo astaanta waa lahaa xaqiiqa ahaanna wuxuu ahaa nabigu gunaanadkii iyo udambayntii ambiyada caqiida waa caqiidat lmuslimiin zanaadiqiya malaaxida khilaafay ogtihiin niman niman qaadiyaaniya la yidhaahdo ee meelaha qaarkoodna axamadiya laga yidhaahdo ayaa waxay leeyihiin walaakin rasuul waa khaatama nabiyiin tawiil bay gelinhayaan diinkan meel waxaan la awili karin walow tawiilan faaxishan mustakrahan mutakalafan ilxaadan ba allah ka dhigay ma jiraan wa khaatamu nabiyiin ambiyada gunaanadkooda iyo garadambayskooda iyo gabagabadooda ahbaa inagu dhahna w khaatama nabiyiin ambiyada quruxdooda ahaa bay dheheen qurux ziina wey faraatigu soo farta ma qurxiy haa ambiyada quruxdoodii weeye nebi maxamed laakiin ambiya ka dambayso wa minhum lqadiyaaniy axmed mirza gulaam baa kamid ay leeyihiin kuwa haddima muslimiin baa mutaawilin weeye nimanka sidaa qabe hindiya i meelo badan dhooban hadda yurubna galay kenyana xafiisyaha kuleh iyo mxuu ahaay isbitaallada waaweyn ku leh iyo masaajid waxay ku sheegeenba nimankaa waa mutaawilinaha loo cudurdaaro almuhim eh, waxaan u socdaana inaad garanaysaan bay la tahay waa ramadaan wax ma kare laakiin inta aan ku daayo waida iltafata iltafata macan bayna katifayhi wahuwa khaatamu nabiyiin ambiyada khaatimkooda iyo ganaanadkooda weeye ajwad nnaasi dadka mid u deeq badan buu ahaa sadra xagga laabta idan macno weyn baa ku jiro waxaa laga yaaba mararka qaarkood odan waxba hayninba inaad ruuxu u muujiso kalsooni iyo deeqsinimo iyo qalbi furaan iyo soo dhoweyn sidaa darteed soomaalidu waxay yidhaahdaan weji furan baa la galaay albaab furan lama galo albaab haddii lagu furo oo soo dhowo lagu dhaho xaggana hebelo balwarar nabad weeye reerku suu yahay wax dhiba kuma ogi xaalka bal ka war waa saad arkayso waxaad dareemaysa ruux inuu is oo uusan laabsami iyo qalbisma kugu soo dhaweynayni bimacnaa idhaaf wey ama waa ku dhibsanhaya marka eh, mahmadirka koonfuradu way marti kici weyday gurigaa lagu xaaqaamiy ah haday martiu kici weydo intii un xaaqin la qaataa la bilaabaa muxuu ahay guri xaaqid de qashin iyo habaas baa kici ruxuus ka kacay marka waxa weeye hawshu hawl adag wey nabigu sal ly slam marar badan asagoo waxba aan haynin baa baahi ku imanaysa oo wax la weydiin oo wax loo soo doonano ummaddu waa soo aadaysa wamaca daalikana ummaddu ma ka dareemaynin wax isxirxidha ama kuxumaansha ama qalabsanaana ama weji isgelin ama weji duubid ah ajwad annaasi sadran laab ahaan dulqaadkii baa soo geli xilmigii baa soo geli cilmigu nabigu deeqaya baa soo geli waxaa soo gelay qalbi furaantii iyo soo dhawayntii baa soo gelaysa marka ajwad annaasi sadra waaan soo maray wa kaana raxba sadri laab waasaca buu ilaahay s siiyey alam nashrax laka sadrak bay lamid tahay oo macaanidaas oo dhan bay nabiga akhlaaqdiisa nabigu ay asxaabadu tilmaamayaan aayaadaa macaanideeda weeye wa asdaqu nnaasi dadka midka u run badan buu ahaa lahajatan xagga hadalka hala hadlo oo waxa la sheegana nabigaa u run badnaa bimacnaa wa asdaqu nnaasi xadiian bay lamid tahay lahjadu hadda xadiidkii iyo kalaamkii baa looga jeedaa axad aadamoo hadlo ummadda waxu sheegana axadka u run badan buu ahaa subanu sala la alay slam waalyanhum midkooda u dabacsan buu ahaa cariikatan xagga abiicada alcariika hiy ashiimau wاabiica abiicahaana axad nugul oo dabacsan buu ahaa walow kunta fadan haliid اqalbi lam fadu min xawla bima raxmati min allahi linta lahum ilaahay baa marka siiyey wainaka lacalaa khuluqin cadiim waakramhum midka u gobsan buu ahaa cishratan xagga la dhaqanka dadka in lala dhaqmo oo lala macaamila gobgob dhashay buu ahaa ruux waxaa jira asagu dabeicadda dabacsan laakiin wamaca dalika dhaqanka dadkaan ku fiicnay isma isma laazimaan ninku asagu waa dabacsan yah hebel waa reershideed ma aha laakiin haddii la dhibo waa inaan dul qaadanayo idan la dhaqanka ummadda iyo bulshada nabigu sal ly slam ummadda midka u gobsan buu ahaa abci ahaanna ilaahay si dabacsan oo nugul buu u abuuray subxaana wa tacaala wa alyanuhu midka u nugul buu ahaa ama u dabacsan cariikatan abiica ahaan waakramhu midka ummadda u gobsan bu ahaa cishrata xagga dhaqanka alcishra iyo almucaashara almusaaxaba mukhaalaqat nnaas musaanacatun baa loo jeedaa cishrat nisa bu alimaam nasaa-i baabay kitaab dhan buu guntay kitaabkiisa asunan kubra cishrat nisa hab dhaqanka ummadda loola wacaashiruhuna bilmacruuf cishradu midaas wey waa in si wanaagsan ummadda loola dhaqma laga hadlaayo man ra'aahu subanaha ninka arka badiihatan firohoraad ku arka haabahu waa ka naxaaya waa ka hibaysanaya maalinka kugu horeysa indhaha bab ku siiso waad ku nixi oo eh, axadaan la geli karin oo haybad lahoo culus oo waxba la weydiin karinba kugu muuqanhaya ninkii hoos galana wuxuu ogaanayaa ummadda aadamaha axadka u dabacsan inuu yahay badihaba firooraad waa mufaajao fulan xaadir badiha baad maqlaysaa dabad fulan xaadir badiha ninka duba wi soo tuura wey waxbaad weydiin soo tuuraya u fikiri maayo ninka jawaabtiisuba ay halkan ka saaran tahay baa le xaadir badiha nina inuu baasha ka fikiro oo rogrogo wa kusoo tuuraa nina wuuu waxaa weeye marka u horeysa hadduuba keeni waayo dib dambe ogu noqon maayo dumarka iyo ragga dumarkaana ku fara badan dumarku xaalada day qabto durba inay xaliyaan bay awoodaan haddii iyadoo muxuu ahay marti iyo dad isku facshan ay meesha yimaadaan durba xal degdegay keenaysa way kala asturaysa wala kala tuuraysa xadarulbadiha wey ninka ragga war maxaan samaynaa sayaha wuxuu tahay intuu rafanay u fashil maayo ninka ragga inuu wax bariyo oo qaada dhigo oo guro oo ka fikiro oo xaaladda qiimeeyo wax ku xaliyaa laakiin dumarku waxooda waa deg deg hadday si deg dega ah wax ku xallin waayaan fikir dambe ku keeni mahayaan qolyo soomaaliyeed buu sayidku wuxuu yihi ree hebel caqligu indhuhu kaga yaallaa nin cabdilxasan baa qolyo soomaliyeed ka hadlaayay wuxuu yihi ree hebel buu i caqligu indhuhu kaga yaallaa marka u horraysay ku arkaan hadday ku garan waayaan kuu fikiri mahayaan saacadda horraysa indhaha dad kugu siiyaan bay ku qiyaasahayaan oy ku qadarahayaan oo waxaa tahay ku ciraabahayaan hadday saacadda ku ciraabi waayaan inay intay kuu baryaan oo kuu soo tashadaan oo dib warkaa ka keenaa ma dhacayso waa degdeg waa ruuxa noocaasi xadirulbadiha la yihahda bimacnaa hadda waxaan uga jeednaa ruuxa marka u horraysa nabiga indhaha bab ku siiya haybad buu nabigu lahaa okii gabadha muslimadayda aragtay ee gariirtay qandho qabatay markaas nabigu isdeji anugu waxaan ahay inamaa waxaan ahay haweeney wiilkeed baan ahay kaanat takul qadiid imraa eh, min min muxuu ahaa min alcarab baa i dhashay oo dareerinka iyo hilbaha iska cunto dadka lamidka ah anigu jabbaar iyo boqor ma inamaa ana cabdu haybad buu lah laga naxo marka u horaysa laakiin waagi dambeed barato axadaad ku doorsata la dhaqankiisa heli maysid man ra'aahu badiihatan ay mufaajaatan fiiro horaad wuxuu nabigu ku arka haabahu waa ka haybaysan waman khaalaqahu ninka nabiga laga dhaqmana macrifatan xog ogaal ahaan oo la dhaqmana axabahu waa jeclaanaya ninka nabiga gudagala ee la dhaqmana wuu jeclaan oo axadu ku doorsada heli maayo haybadu marka noocaasa iyo marka hoos loo doga dhaqanka noocana waa ilaahay laba shay oo nabiga uu ku jamciye weeye dadku nin laga hebaysto laga cararo oon fooda la gelinin sida cumar oo kale iyo rag lamid ah iyo nin asagu dabacsanoo had iyo goorba muxuu ahaaye laskaga tunto oo laska jiito sida abubakr oo kale intuba waa lahaayeen laakiin labada khuluq kii abubakr iyo kii cumar nabiga la iskugu daray iyo kuka qiimo badanba marka wuxuu marka awoodaa asxaabu ubahati wاljabaruud inuu nabigu middaa kula dhaqmo middan culus ee haybada oo kula dhaqmo dadkan ducafada iyo masaakiinta iyo muslimiinta iyo dadka nabi alla u jilicsanowna inuu tan kula dhaqmo marka labada marka laynba nabigu waa soo gala ilah baa ku jamciyey ayib yaquulu wuxuu odhanhayaa naacituhu nabiga ruuxa tilmaamaya naacitu ay waasifuhu nacti iyo wasfis isku mid ma ahayn idan marka nabiga ruuxa tilmaamaya haddii nabi maxamed tilmaan la yidhaah wuxuu odhan lahaa lam ara ma arag qablahu horti walaa bacdahu nabiga gadaashi ama dabadi milahu ruux lamida dhaqan ahaan iyo qaab abuurba intuba xadiidku sanadiis dacfi baa ku jira oo waynu soo tilma inqitaaca bayna ibraahim ibn moxamed ibn cali iyo bayna mxu ah jadihi cali bin abi aalibna waa jiraa dacfiga ninka la yidhaahdo cumar bin cabdillahi almadanina waa jiraa laakiin ariiq labaad bu xadiku leeya xasana ah cinda ibn sacd fi طabaqaat mujaladka koobaad saddex boqol konton iyo saddex laakiin waa sanad xasan laakinahu mukhtasar weeye marka laakiin awsaaftan iyo tilmaamaha xadiidka ku yimid dhammaanteed tilmaamo sugan wey riwaayad badan oo xadiidku ay leeyihiinna ku yimid waxaa la odhan karaa xadiidku marka min xayu اljumla wuu sugan yahay lakiin min xayu sanad waa sidaa aynu tilmaanay qaala abu ciisa tirmidi wuxuu yidhi samictu abaa jacfar muxamed ibn xusein baan maqlay muxamed ibn xusein abaa jacfarki hadda aynu soo marinay ee sheekhu atirmidi ahaa wey hadda aynu maraynay min xayu darajana waa nin dacfi ku jiro oo xaafidku wuxu ha waa maqbuul bimacnaa layin xadii maa lam yutaabac ee xadiku sag usa u yeelin waa maqruun haddii laba sheekh laysku qabto ama saddex laysku qabto oo nina daciif yahay nina xoog badan yahay ninka daciifka adika yeeli maayo haduusan quwo iyo wax u tarin waxba yeeli maayo marka sidaas waxaa lagu haystana waa min xayu xagga xifdigiisa ama cadaalatuhu nin fiican buu ahaa diin ahaan iyo dayaan ahaan nin qiimo badan buu ahaa waxa lagu haysto waa min xayu alxifd wadabi marka waxbana yeeli maayo samictu abaa jacfar baan maqlay buri abu ciisa tirmidi moxamed bn xusein yaquulu asagoo leh samictu asmaciy cabdilmalik bni qurayb cabdilmalik bni qurayb baa loo yaqaan aad u qiimo badan oo nuxaatu lbasra waa luawiya asunna buu ku jiraa ragga kooban ee xaggana luawiyiinta udabada ah xaggana nuxaada ah, wa maca dalika suniyiinta ilahay bidcada ka badbaadiyay buu ku jiraa rag yar weeye luawiyiintu waxay u badan yihin ahlubidacay u badan yihin ashaaciru iyo maturidiyo iyo muctazila weli u badan yihin marka aada iskaga ilaali asaga iyo abu jacfar annaxaas ninkii iska lahaa annaas walmansuuq iyo icraab alqur'aan iyo macaani qur'aan iska lahaa iyo ninkii la odhan jiray muxuu ahaayey abu mansuur alluawi saaxibu tahriib allua ninka alazhari rag noocaasoo dhowraa ah jiro ayagu suniyiin ah wamaca dalika nuxaada aima fi lcarabiy ah waxaa kamid a khaybna axmed baa kamid a xataa siiba weyhi bidco weynoo laga sheego ma ay jirto ragga noocaasa lagu tiriya marka cabdilmalik ibnu qurayb alasmaci wuxuu yidhi waxaan maqlay asagoo le yaquulu fi tafsiiri sifat nabiy xadiidka hadda soo dheeraa in soo maray araaibtu alfaada ariibka ay ku jireen buu furfurahaya asmaci jazah llahu khayra waraximah samictu asmaciy yaqulu fii tafsiiri sifat nabiyi almumaqatu aw ilmumaqitu addaahibu waa midka baxay duula dherer dherarka zaa'idka awey ruuxa baxay adinko dhan ba labalowshaha ayaa mumaqi la yidhahdaa ama mumaqit la yidhahdaa wa qaala wuxuu ihi samictu acraabiyan nin reemiya aan maqlo yaquulu le fii kalaami isagoo hadlahaya tamaqata fii nushaabatihi nushaabadu waa leebka leebka marka la qoraayo ayaa nushaabada la yadaa ee weli aan la hagaajinin ay amadaha madan shadiid leeb dheer ayuu markaa sameeye wey leebku xad baa loogu talagalay ul dheer buu wixii ka dhigay ama waa taagay tamaqata ay madada wey ama aw tawala bay la mid tahay ay fii nushaabati ay maddaha waa jiday maddan shadiida wاlmutaradidu waxaa wey asaguna addaakilu bacduhu fii bacdi qisra war waxaa isgasheen laisku kawiye laisku celiyey gaabni awgeed gaabni awgeed buu isku ceshan yahay addaakilu bacduhu fii bacdin qisaran gaabni awgeed ruuxa isfangalay isdhexgalay weeye xubnihiisa aan la kala bixinin wa ama alqatatu fashadiidu ljucuuda waa ruuxa tintiisu adag tahay ee dugusha ay tahay wاrajilu timaha rajilka ana alladii fii shacrihi xujuunatun waa ninka timihiisu ay laabmaan ay laabmaan ay jabaan tintu inay toosan tahay iyo inay duuban tahay safar uma dhexeey tintu inay duuban tahay waa timaha dajareerka adag wey way duumaysa iyadoo baa is garaangar isku noqonaysa wey in la jiida mooye hadda xataa la jiida waa isku noqon midna waa mid iska taaganoo xadhig baxay ah oon meel qallooctalay oon isku noqonayn waa timaha jaynahoo kale ad aragteed tintan ar laabantee tima fardoodka ah ama dugusha loo yaqaan ee dhexda ka jabta tintaasaa loo jeeda way baxaysaa wayna soo godanaysa haddana way sii laabmaysa wayna soo noqonaysa timaha quruxsan wey ee haraacinaya ee biyo socda aad moodayso biyuus inay hiriirayaan ma taqaanid saasoo kale wey tinta noocaasaa la yihahdaa marka eh, jucuudada ayib ama rajilkaan ujeeda cafan arajil wاrajulu aladi way fii shacarihi tintiisa ay ku jirto xujuunatun ay taanin qaliil taanin qaliil laalaab yar baa ku jira wey laalaab baa ku jira wa ama almuahamu muahamku falbadinu alkaiiru اlaxmi albaadi waa ninka fuqawey ama waxaa weeyaan hilibka badan albaadinu alkairu laxm hebel waa baadin waa ruuxa hilibka badan weeye saaxiibu badanin awdu badani waa laf laftawey wadadaa ku fasira ruuxa laftawey lafweyni basame waa ruuxa hilibka badan iyo haba laf yaraade wlmukalfamu almudawar lwaji waa ruuxa wejigiisu duuban yahay bimacnaa garaangar wareegsan yahay wlmushrabu aladi fii bayaadihi xumratun mushrabkuna waa aladi fii bayaadihi cadintiisa waxaa ku jira iyo midabkiisa cad xumratun guduud baa barxoo dheeha wاladcaju ashadiidu sawaad اlcayn isha bu-yadu ruuxay aada u madowdahay baa adcajka la yidhaahdaa wاlahdabu ahdabku waa akar iyo awsac bay lamidta waa tima badne aطawiil ashfaar waa nig ruux xirabaha dhaadheer ee xirabahiisu ay badan yihiin waana qurux ishana waa difaacaan marka eh, la mariyo indhakuulkuna si fiican buu oga muuqanaya ayaguna hadday badan ayagaaba indhakuul ku filan oo inaad soo indhakuulata lagu mooda hadday laakiin meeshu xiran tahayba ma quruxsano wاlkatadu mujtamic alkatifayn wahuwa alkaahil mujtamicu alkatifayn labada garab meesha iskugu yimaadaan weeyey wahuwa alkaahilu waana tunka ama degta waxaa loo yaqaan caatiqna waa la yihahdaa mararka qaarkood meesha ayada ah caatiqna waa la yihahdaa wاlmusrabatu huwa shacru waa timaha ashacr addaqiiqu ee dhuuban alladii kaasoo kaanahu aada moodo qadiibun laan inuu yahay min asadri ka bilowda ilaa surati xudunta taga laan dhuuban diilin dhuuban miiq dhuuban buu aada moodaa waynu soo tilmaanay washasnu alhaliidu alsaabic waa ruuxa faraha adag min alkatifayni wاlqadamayn faraha gacmeed iyo cafwan min alkafayn wاlqadamayn faraha gacmeed iyo kuwa lugeedba faraha xooga badan ee tabarta leh ayaa loo jeeda wtaqalucuna an yamshiya biquwa waa in ruuxuu xoog u socdo si miskiinnimoa oo lugaha dhulka lagu jiidayo lama ogolo cumar xataa waa inaga soo maray wuu garaaci jiray ruux luuga hadduu arko lugaha dhulka ku jiidahayo wuxuu dhihi jiray miyaad xanuunsanta maya hadduu yidhahdo maya ma baad ku hayso dhaqaaq maya wuu garaaci jiray bakoorad buu la fuuli jiray waa edab ismiskiimin dadku sirahaya indhahu isdaba dhigaya lugu dhulku jiiday maxaa hayo cudur ah tartiib soco digdigdigna looma baanoo de kibir ah iyo marax iyo fakri looma baana si tartiibo caado ilahay kuaban u soco dadka lagu siray lag lagu jiday sidii mxuu ahaye neef mxuu aha raab qararay marka an yamshiya bquwa inuu si laxaadle u socdo oo marka hore u socota wasababu alxuduur sababkuna waa dagaan degan ama meesha foorarta ayaa sababka la yidhahdaa naquul waxaan dhahaynaa markaanu cabirayna weedha ayada ama tasaariifteeda aan wax ka keenayno in xadarnaa waxaanu ku daadagnay ama ku hoobannay fii sabuubin meel hoosaysa aw sababin ama meel dagaan daga waa isku mid sabuubku iyo sababku waa isku mid weeye in subuub la weliba la godo bay wadaada qaarkood akri laakiin sabuubka in la kordha baa loo badan yahay labada macnaa waa inagu arbaciinka kusoo maray markaynu ka kasoo hadlaynay aahuur aahur markaan kasoo hadlayna waa inaga soo bara qadiyada ayada wa qowluhu uu yihi e, jaliil lmushaash yuriid wuxuu ujeedaa ruuusa almanaakib ru'uusa almanaakib garbaha fiiqiisa garabka fiiqiisa halkan iyo meeshanba intuba waa weynaa wey waalcishratu alsuxbatu la dhaqanka bini aadamka la dhaqmo weeye waalcashiiru ay saaxibu cashiirkuna waa saaxibka waa nabigu yakfurna alcashiira marka haweenkii laga hadlaya naarta waxay ugu bateen yukirna lana tukirna alacna watakfurna alcashiir ay zawj ay saaxib wاlbadiihatu almufaajaatu waa in lagugu kadiyo man ra'aahu badiihatan ay mufaajaatan yuqaalu waxaa la badahtuhu bimrin hebel waan ku kadiyey isagoon iska dhaagaynin baan ku qabtay hawl uusan filaynin yuqaalu badahtuhu bimrin ay faaja'tuhu marka tafsiirkaa fiican lugawiga ah halkaasaynu ku mara xadaanaa sufyaan wakiic sufyaan wakiic waa sheekhu man sheekmaha sufyaan wakiic waa sheekhu man atirmidi ibnu maaja saa ma ahayn sheekhu tirmid sufyaan wakiic ninka daciifka ahay waraaqa waraaqiisa alla ku ibtileeye wey xadaanaa sufyaan wakiic qaala xadaanaa jumayr ibn cumar ibni cabdiraxmaan alcijliy imlaaan calayna min kitaabihi waxaa noo warramay haddaan sufyaan ahay jumayc ibni cumar ibni cabdiraxmaan alcijli imlaaan yeedhid uu noo yeedhiyey xadiidka calaynaa dusheed anagoo arda ah min kitaabihi nooge laa min xifdihi sheekhu hadduu soo fariistay xifdiga uu ka yeedhiyo waa imlaa min alxifdi hadduu asalkii iyo daftarkii iyo diiwaanku wax ku qoran jiray uu ilaashan jiray ka yeedhshana waa imlaa min alkitaab xufaaduna waxay jecel yihiin iyo muxadiintu alimlaa min alkitaab waxaa lagu ammaanaya hebel kaana xaafidan wamaca dalika kana yumli اxadiiثa min kitaabihi wahada huwa mxu aswab wاlaqwى fi الriwaaya lannu xifdigu wuu ku khaaimi karaa daakiradu waa bini aadam baa tahay tabar ma hayso waad ismoostin kartaa laakiin haddaad kitaabka wax ku qorato aad ka yeedhsateed saxatay waa me meesha u qiimo badan wey imlaءa min kitaabihi qaala wuxuu ihi jumay jumayc waa nin daciifa oo matruuk xadiid ah ninka jumayca waa nin aada u liita raafidiy aada loo eedayo weeye bal kadib baa looloo aanaya inuu weliba kadaab yahay baa la sheega qaala wuxuu yihi ninkii jumayc ibnu cumar ahaa akbaranii rajulu nin baa ii waramay min bani tam tamiim nin reer bani tamiim ah ayaa ii waramay oo min waladi abi haalata zawji khadiijata ninkaa reer bani tamiim waxaa weeye waa min waladi abi haala abi haala waa ninkii qabi jiray ee khadiija ay kala tageen nabiga hortii ubadkiisibu ah ninkaa reer bani tamiim waa nin ka farcan awlaada abihaalaah ibn lbni oo kale markaa noqonay yukna ninkaasi reer bani tamiim waxaa lagu naanaysahay aba cabdilah aba cabdilah baa lagu naanaysi jiray waa majhuul marka rajulka min bani tamiim nasabkiisa ha la garto iyo meeshuu kasoo jeedo farac ahaan ha la garto laakiin cayn ahaan ruux la yaqaano ma aha ama xaala ahaanoo xaalatu xaalatu muxuu ahay min xayu alcadaala wadabt iyo in la yaqaana ma aha iyadoo sidaa tahay bacd ahlicilmi xadiidka sanadkiisa way taxsiininayaan kalimaam almanawi fi taysiir fi sharxi jaamic sagiir isagu waa taxsiiniyaa marka wuxuu le jahaalada meeshan oo kale dhib ma laha jumayc ibn cumar ibn cumar ibn cabdiraxmaan hawshiisana waa laga badbaadiya xadiidka asaniid kale ku yimaada jahaalada fila abaqa dhacdana dhib ma lahu taagan yahay isagu waana hawl madhab culimadan ay leeyihiin way bukhaari iyo calimudiini baa loo tiriyo an bni labi hada rajulkaa reer bani tamiim wuxuu kasii qadanayaa wiil abuhaala u dhalay can ibnin liabihaala jahaalo kalaa ku jirta marka ibnigana lama yaqaan rajulkii bani tamiimna lama yaqaan marka sheeka iyo sheekhiisuba majhuuliin wey can xasan bni cali bn abi aalib radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi xasan sa'altu khaali abtigii baan weydiiyey hind ibn abi haala ahaa hind ibn abi haala baan weydiiyey wa kaana abtiga wuxuu ahaa hinda la yidhaahdo wasaafan mid tilmaam tilmaami og can xilyati rasuuli wasaafan ay katiir alwasfi wanacti baa loo jeedaa wasaafan nin tilmaami og buu ahaa can xilyati xilyati nabi sal slam nabiga tilmaamtiisa xilyadu hiya ziina xilyadu hiya sifa sifada nebi maxamed iyo qaabkiisi iyo khuluqiisii nin haddii tilmaan la ka tilmaami og ma jirin buu i abtiga can xilyati rasul ay can sifati rasuuli aad buu u tilmaami jiray wa ana aniguna ashtahi waxaan jeclahay an yasifa lii inuu ii tilmaamo minha min xilyati rasuuli illah nabi maxamed tilmaantiisa inuu iiga sheego shay-an tilmaan atacallaqu bihi aan ku dhago nin walba qaab buu subana u tilmaamaaye hind ibn abi haala wax kaga fiican ma jirin waxaan doonaya intuu nabiga ii tilmaamo inaan tilmaantiisa ku dhago oon hadda kadib ayadaasi ka tilmaan qaato faqaala wuxuu yihi abtigay kaana rasuul lahi sal slam rasulka ilah wuxuu ah fakman axad weyn buu ahaa ruux dhuudhuuban oo isku dhegan oo qalabsan oo minshoodhudhuuban ma ahayn fakman sidii wiilba u baxay weeye fakman saasaa loo jeedaa mufahaman la weyneeyey cinda allahi wa cinda almuslimiinba min allahina saaxibu tabjiilin buu ahaa wa tafhiim wa tacdiim asaguna khilqi ahaan ilaahay baa weyneeye wey khuluqna siiyey ummadduna waa weyneyn jirtay labadaa macna in lagu fasiro baa fiican qole waxay dhaheen ma ahee fakman min xayu alxaqiiqa mufahaman min xayu ru'ya wadaadana qaabkaasay mareen ruu xaggana laf weyn xaggana kula yar baa jiraan oo ilqaba ish marka la filo kula yaraan war hebel la dhubna lshunikuwaba nin xubno waaweyn oo xubno gargaran oo laba lafood ah baad odhanaysaa qole waay culamo halkaasay mareen fakman min xayu alkhilqa mufahaman min xayu alاxtiraami والtaqdiir oo cinda اkhalqi labadaa manaha waa man manaha labaadna mufahama min xayثu اxaqiiqa way ilahay siduu abuuray nin la fawaaweyn buu ahaa oo lamaano ah ayuu ahaa mufahama min xayثu الru'ya ila aragtina marka isha la saarana ish waa kula weynaanaya waa inaga soo maray man ra'aahu badihatan haabahu haddaynu maraynay labadaa macnaba isma diidahaya wali waxay dhaheen ma ahe fahman mufahaman waa isku hal macno lafdi waaxid waa lafdaani limacna waaxid shadara madara oo kale weeye shadara madara fakman fa waa isku macno wadaadaan ayagu sidaa ohanay yatala'la wajhu wejigiisaa ifi jiray oo nuuri jiray tala'lu alqamari tala'luan ka tala'lu ilqamar baa loo jeedaa sida dayxu u ifo ayuu u ifi jiray laylat albadri habeenka afariyo tobnaadka ah dayax jooga habeen afariyo tobnaad ama laylat timaam jooga ama laylat tamaam laylatu tamaam joogu la mid noqon jiray waa waa nuuri jiray awala nabigu waa ka dheera wa kaana s awala min almarbuuc dhexdhexaad waa ka madax taagnaa citaab dheeroo zaaidoo baxsanna ma ahayn dhexdhexaad xataa nabigu waa ka madax taagnaabay riwaayada inoo faaideyso oo riwaayadka hore ay ku khilaaftay wa aqsara nabigu waa ka gaabnaa min almushadabi labalawshi ruux aad u dheer mushadabku waa albaain almuawal tuulan zaaidan nabigu sal l slam ruux aad u dheerna waa ka yargaabnaa waa ka waabsanaa dhexdhexaadna waa ka madax taagnaa intaasay riwaayadu inoo kordhisay mushadabku marka waa aawiil baid cadiima alhaama nabigu waa madaxweyne haamadu waa rasiga cadiima alhaama nabigu waa madaxweyne madaxweyn buu lahaa rajla shacri rajla shacri timihiisu tima shanlaysan oo marka jacda ayay ahay waa inaga timo kala socda xaggana laabmaya oo jabaya ayay ahaayeen waa inagii soo maray in infaraqad hadday kala baxdo in infaraqad hadday kala baxdo e, caqiiqatuhu timihiisu faraqahaa nabigu waa sheexayn jiray hadday timuhu kala rogmaan intay baxaan kala rogmadaan oo sheexa ay yeeshaan nabigu waa sheexayn jiray farqigu waa in meesha bartanka timaha intii laga dilaaciyo qaybna agga loo rogo qaybna agga loo rogo sheexaa tirada idinku waa taqaanaane marka nabigu asagoo uma qasti jirin way timuhu hadday yar yihiin inuu sheexeeyo ama seexiyo nabigu isma dayi jirin ayagu hadda intay baxaan ay kala rodmaan ay kala dhacaan nabigu markaa uu kala sooci jiray ilain wayba ayagaaba kala dhacay waa in qaybtii dhankan dhankaa loo shubo qaybtii midig lahayna midig loo shubo kadibna ay madaxii bartankiisa uu muuqdo in infaraqat caqiiqatuhu baan iyo qoran bacdu nusq waxaa ku yimaada oo fi bacdi riwaayaat in infaraqat caqiisatuhu caqiisatuhu oo saad la akriyo caqiisadu waa min alcaqsi shacarka macquuska waa timaha la laabo timaha madaxooda lasoo dib laiskugu celiyo wy sidaa dumarku ay yeelaan timihii baxay baad soo rogaysaa markaasaad dib iskugu celinaysaa madaxi markaasaad wax ku qabanaysaa badhan iyo wax la halmaalo oo timaha naba ama in la xidho ayaa caqsiga la yihahdaa laakiin sida la ogyahay nabigu timihiisa mana xili jirin iskumana celin jirin marka riwaayada caqiiqada ayaa xoog badan caqiiqadan asalkeedu waa timaha yixda loo yaqaan ilmuhu markuu dhasho timaha ku yaale oo ku dhasho ee maalinka toddobaad laga xiiro ee taqaana marka loo walqolo yix bay inagu dhahan timahaasaa caqiiqa la yihahdaa timihii lafturkooda ilmaha yarka laga xiirayey ayaa magacoodii waxaa la siiyey neefka la gawracaya dabiixadii ilmaha laga gawracaya walqalka loo yaqaan ama wanqalka aynu dhahno caqiiqa luga alcarabiya la yihahdaa marka waxaa loogu magacaabay timihii ee yixda ahaabaa magaca iska lahaa idan huna waxaa loo jeedaa in infaraat caqiiqatu in infaraat shacruhu wey nabiga timiisu hadday kala baxaan oy kala shubmaan faraqaha wuu sheexayn jiray nimanna way shidanoo faraqaha uu kala sooc jiray bay dheheen in la fududeeyaana sax ah in la fududeeyo on la tashdiidinin ayaana sax ah labadu macnaaba waa la sheegaa wailaa haddaysan kala bixin ayagu oo timo yar yihiin falaa yujaawizu ma tallaabi jirin shacaru nabigu timihiisu shaxmata udweyne dhagihiisa carjawdooda idaa huwa wafarahu idaa huwa wafaratun baa ii qor aniga wafaratun baa ii qor laakiin waxaa fiican idaa huwa wafarahu markay tima bukula noqdaan wafra iyo lima iyo juma shalayna soo maray matay mise ma aha marka hadday timuhu intay baxaan ayagu kala dhacaan oo sheexaysmaan nabigu waa sheexayn jira weeye hadday timuhu yar yihiin oo bukul yihiinna sidoo u dayn jira warku waa intaa meesha inagu qoran wailaa haddaysan timihu kala bixin falaa yujaawizu ma tallaabi jirin shacaruhu timihiisu shaxmata udunayhi dhagihiisa carjawdooda maysan dhaafi jirin idaa goorti huwa nabigu asagu wafarhu timaha u bukal ka dhigo aysan badnay ama idaa goorti huwa timuhu wafratun uu yahay wafratun in la akriya waa sax labadaa macnaba waa suuragal wafarahu nusk baa qorahaya wafratuna nuskaa qoraysaa laakiin ani hadda waxaaba ii dhiganba idaa huwa wafaratun fada la idqaamiyo macnahaasi iima caddo azhar allow wa kaana waana isku macnu waxaa loo jeedaa timo markay bukulka yihiin waxaa dhici karta in idqaamku ama shadko laftikiisu uu sax yahayo sida jumma iyo lima loo madahayay in laba food meesha laisku idqaamayna waa suuragal waa suuragal azhar allow midabkiisu midu ifahayu ahaa wakana sal slam azhar alon midabkiisu midab ifahayo oo midabkiisu baxsan yahay baa ahaa marka guduudku ayaa guduud dhicir ah waa foolxun marka cadiinkii iyo guduud kale midab waaa kasoo baxaya ifaya guduud ifahaya oo nuuraya kasoo baxaya kaasaa loo jeeda waasic aljabiin wuxuu aha nab sal sl wakaana waasic aljamiin dhafoorihiisu mida shuban dhafoora shuban buu ahaa jabiinku waa meeshan halkan laga sujuuda jabha la yihahda jabhadu wejigo dhan ma aha jabhadu wejigo dhan maaha wejigu waa gebigii waa intan fiiqan ee diran ruuxa soo qaabisha ama aljabha waa halkaa sujuudda la dhigo wixii ka rogan ilaa lasoo gaara khadka ama meesha idinku daanka utaqaana la soo gaaro ayaa jabiinka la yadaa waa maktanafa aljabha maa yaktanifu ljabha wejiga hareerihiisa waxa ku yaala intan hareereeda ayaa jabiinka la wa kaana waaa waasaca aljabiin mid dhafoora shuban bu ah, dhafoorisu ay shuban yihiin dhafoorka hadduu soo taagan yahay oo uu yuucan yaho soo kusan yahy foolxumo wey hadduu naban yahay oo libaasan yaho libirsan yahna waa foolxumo kale inuu shuban yaho siman yahay ayaa qurux ah azaja alxawaajibi nabigu wakaana waxa sal sl azaja alxawaajibi mid suniyo qoran buu ahaa xawaajibtu waa jamcu xaajib waa suniyaha kuwan wey kuwan soo ma taqaanaa dad baa isku asa oo suniyaha kuwan xirimaha ka dhiga sax ma ah xawaajibta kuwanaa loo jeedaa idan kuwaasuu nabigu qoraa azajku marka waa xirib qoran ee waxaa weeya waa suniyo qoran xagga naqalooca taqawus baa ku jira hadday iska fidsan tahay aggaa iska aado wejigiiba ka hadlaynba hadday hoos soo degto isha soo gashana waa foolxumo kale waa inay qoranto sida qaansadii ay isha koodka ku fadhido saasuu nabigu sal l slam ilaahay baa sidaa u abuuray ma aha laakiin inaad qorto oo adugu hadda iska raadiso lama baano hawshaas iyadu ma banaano hawshaa lama ogola xaaraan weeye sida raajixa ah wa kaana wuxuu azaja alxawaajibi mid sunniyo qoran buu ahaa ama sunnihiisu ay qalloocan oo qaansannimo ay ku jirto wamaca dalika ay badan yihiin xaala kawnihaa sawa sawaabiqa ay kawaamila taama xiribuhu ayagoo qoran oo qallooca oo taqoos ku jir haddana way badan yihin ee waxaan ujeedaa sunnihi way badan yihin timo badan xaggana qaansa ahaan u qoran waa qurux hadda intay batan kala firaadaan oo mid qaybna wejiga aada qaybna isha soo gasho oo meesha cawsun meesha lagu abuuray ay noqdaan carakawa ah foolxun isu bedelaya laakiin iyagoo badan oo madowgooda muuqanay oo ishu qabanayso xaggana si qaansa ahaan u qoran markaasay quruxdu dhamaystiran tahay fii ayri fii ayri qaranin xidhiidh la-aan mana xidhiidhaan baa ley taranku waa maxay waa xiribo inay halkaas kaga yimaad suniyuhu cafwan suniyuhu inay halkaas kaga yimaadaan suniyu halka ka dhaqaaqay iyo kuwa hadday isqabtaan hadda hawsha waa foolxun wixi dhan gambis buu noqonaya iyagoo badan oo qaansannimo u socda ayay haddana aysan halkan ka xidhiidhin way furan yihiin wy isha sanka meeshan san sanka korkiisa halkana ka yaysan ka xidhiidhin wy hadday xidhiidhaan ma quruxsano ma quruxsano gambis dhan unku dul fadhiya unbay noqonaysaa haddii laakiin kala go-an yihi markaasaa ayaa quruxdu tahay fii ayri sawaabiqa ama xaalaad ka dhigi karta ama sifaad ka dhigi kartaa dhibba ma laha fii hayri qaranin xidhiir la-aan bay nabigu e, e, e, suniyihiisu badnaayeen xaggana ay qallooceen marka qaansa ahaan ahayen baynahuma bayna alxawaajib labada suni waxaa u dhexeeyey cirqun xidid yudiruhu u darariyo alqadabu cadhada dhaxdooda xidid baa ku yaala halkan xidid baa nabiga ka muuqan markuu xanaaqa muuqanay xidid qaada ayaa meesha sunyaha dhexdooda ku yaal nabigu markuu xanaaqo de ruux wa ahaay dhiig baa ka buxsan waa la arki jiray xididka asaga xididka halkan maraya la arki jiray taas ujeeda ujeeda waasifku baynahumaa bayna alxaajibayn labada xaajib waxaa udhexeeyey cirqun xidid baa udhexeeyey yudiruhu uu darariyay bimacnaa uu buuxiyo alqadaba cadhadaa buuxsa dhiig baa ka buxsan markaasaa la arkahaya sidaasaa loo jeedaa <clears throat> wa kaana sal l slam aqna cirniin lahu nuuru yacluhu yaxsibuhu man lam yataamanu ashama kafa lixyati saha lkhadayn dariica alfami muflaj اlasnaan daqiiqa almasruba wa kaana cunuqahu jiidu dumyatin fi safaa'i lfida tilmaan dheer wey labadan xadii waa laba xadiis oo dhib badan u horeysa oo kitaabku ragga qaarkii oga carareen laakiin wixii intaa ka dambeeyey axaadiiska koobanoo yaryar weeyey luqa ku jirta waa fiicanta waa la iska bartaa wax kastoo adag hadaad ka cararto waaga dambe waxaad fahmi lama arka inuu leeyihi daalibku waxaa fiican bood hadduu yidhaahdaan shayba shaygu ka adag in isku dhigo shayba shaygu ka adag inaad akrido ood fahantin isku daydo oo maalmo dhan daba taagnaato waaga dambe maskaxdu waxay baranaysaa shayga adag inay furfurto way u dulqaadan mana daalayso haddii laakiin aad tiraad iga degta ku waawan yahay kana boqol bej maba la akrin kare waa shan boqol inaa lilah ina raajicuun waaga dambe waxaan risaalo laba bej aan ka fahmaysa wax kastoo u baahnaan fikrina waad ka carari lanna maskaxdu in la soofeeyo u baahan tahay laabudda min tashxiid adihni bay waadu yaalna waa in la soofeeyo laakiin dhibka soomada waaa wey waxaad akrin weydo bes waad tuuraysaa waabaan isku dayay waa igu adkaadee faraha baan ka qaaday bu kuleh waxaa laga yaaba aduu laba beri oo kale ku noqon lahaa inuu mari lahaa sabirkaa soomaalida ku yar hadduu halgamayo dagaalamayo saabka u fooda ku geliyo oo dhaqaaqoy duhurka u ka tagaya bala degtay maay waaba ahay dhulkay ka baxeen qorigu dhigaa iskaga tagahaya waxaa laga yaaba iska dulqaadan ilaa berri dadta inaan nimankaa jabi lahaayeen soomaalida waa dukaan buu furaya ninka soomaaliga wuxuu rabaa sanadka u horreyba inuu ka faa'iido ka u ka macaasho haddii sanadka u horrey u ka faa'iidi waayo yg albaabki yaaga gadan buu taagan yahay wuu ka guuri meeshaad yaaga gata islaan hadduu guursado sanadka hor dhali weydo waama dhalays buy wuu furahaya dhaqanka soomaaliya baa sidaa iska ah fannigu la daraasaynhaye uu bilaabo hadduu saad ka horreeya fahmi waayo waa ka tegahaya soomaalida waa dadku maskax badan oo fahman furo laakiin dhibkoodu sabar baa sabar la-aan baa alla ku imtixaanay dulqaad ma laha gegsi ma laha waxay u adag yihiin ku arki maysid wax walba waa u nugul yihiin laakiin marka hore xawaaro lagu qaado sanka la geliyo shay kasta waa isku dayahayaan dhagaxa inuu fujiyo isku dayo lakin qajo iskaga tegahaya laakiin inuu iska daba taagnaaday ahayd oo usa sabro oo waagi dambe waa duminhayaa almuhim wa kaana nabigu wuxuu aqna alcirniin cirniinku waa alanf sanka waa cirniinku cirniinku waa sanka alqana fi lanfi cinda ahli cilmi waa maxay waa san dheer oo qaybtan sanqaroorka fid fidiisuna uu godan yahay sanku waa san dheer xaggana uu ku jiro xoogow waxaa ku jira xadab fii wasaihi xadabun sanqaroor godan weeye sanku waa aragteen midna waa mid taagan oo macalfiidu taagan tahay wuu shuban yahay wuuna taagan yahay sanna waa san dheer xagganaa forar ah ruuxa sankiisu dheer dheeriya xaggana shuban yahay ee xoogo yar godan yahay waxa la aqna alanfi san godan buu lahaa wy godaalku hadduu halkaa ka soo bilowdo ma quruxsano godaalku markuu fiidda usoo dhawaad inuu yaafican inuu inuu yuu ku fiican yahay soo godo godaalka marka fiidda gala ayaa ayaa alqana la alqana fi lanfi aqna alanfi sidaas wey meeshan loodloodada marka loo soo dhawaada sanka intiisan intan hore arnabay dhahaan culammadu carbeed waa taqaanaa inta arnabada ah ee jilicsana carjawda ah inuu san ka gutaa fiican amaa qasabadan lafta ah laftaan hadduu godaal kasoo bilowdo foorxumo wey godaalku carjawdan jilicsan hilibka ha ka bilowdo intan jilicsan sankuba waa inta laga hadlaa de inta haddii lagu gooyo ay ku waajibi diya kaamila waa intan jilicsan ee carjawda ah lafta haddii la jabiyo xukuumaa ka waajibta ma laha xad muxuu ahaaye diya muqadara ma laha sanka diya muqadarada le ee boqolka halaad ay ka waajibayso waa maxay waa intan jilicsan in lagu gooyo labada dulba intan lala kacdo in in jilicsan cajo waa jirta soo maa inta haddii lagu gooyo waa mag dhamaystiran wey haddii qaybtan lala kacana waa ulu haddii qaybtan kalena waa ulu intan dhexda de la baxana waa ulu marka saddex makt markaas dhamaystirmaysa laftan kore iyadu waxa wey waa laf jabtay xukunkeed weeye qaadun baa qadari iyo laba wadaadun baa loo saaray ama markaa ninka lagu qanco wa kaana aqna cirniin ay aqna alanfi bay la macno tahay nabigu sab dheer buu lahaa oo qaybta hore ka soo godan weye qaybta kale ka xoodan oo xogow muxuu ahay soo godan lahu nuurun nuur buu lahaa sanku wadaadda odhan haya lahu nuurun waxaa weeye damiirku wuxuu laba nabiga ila isaga lasoo tilmaamaaye ama baajuuri xaashiyadiisu damiirku wuxuu celiyasan kuu celiyay intan buu nabigu ka ifi jiray buu markaa tilmaamaya laakiin nabigoo dhan baan dhahaynaa sababku sidaas wey lahu nuuru nabigu nuur buu lahaa yacluuhu baajuuri isagu markuu niqaashay wuxuu leeyahay faqradan dambe oo dhan baa tilmaamaysa in damiirku u noqonayo sanka cirniinka lahu lilcirniin ay ilanfi nuuru nuur buu lahaa yacluhu ka sara ma laha nuur baa kasoo sara ma jiro ka muuqanaya yaxsibuhu aw yaxsubuhu min alxusbaan yaxsibu wuxuu u malayn jiray man lam yata'amalhu ruuxaan nabigu u fiirsanin ashama inuu san taagan yahay ashama waa ruuxa sanka taagan waa cagsigii aqna aqna alanfi waxaa kasoo horjeeda ashama alanfi baa kasoo horjeeda asagu waa ruuxa sanka dheer ee sanqaruurkiisu baxsan yahay fii duna ay taagan tahay ruuxaa nabigu marka u fiirsanin wuxuu is odhanhaya nabigusho waa ashamo sankiisu waa toosan yahay ma yar xoodno laakiin maadaama uu qalooc iyo xoodanto ay ka soo gashay fiidda hore ruux u fiirsan baa dareemaya ruux laakiin kor ka fiiriya san toosan buu nabigu inuu leeyahay buu u qaadanayaa wy yaxsibu wuxuu u malayn man lam yata'amanu nabiga ninkaan si fiican u fiirin ama aan si fiican u dhuganin ashama inuu nabigu sankiisu taagan yahay toosan yahay wa kaana subanu wuxuu ahaa kafa lixyati axad garw garweyna garweyn buu lahaa kasta lya ay kaira lya sahla khadeg dhabana shuban dhafooro shuban baan soo mar hadda dhabanaa lagaa dhabanku waa ka soo dhafoor dhaban ma kala jiro halkan koodka dhabanku dhafoorku waa halkan meeshan koro weeye marka xagga wejiga loo dhawaada wajnaa la yidhahdaa wajnataan baa la yihahdaa laakiin wajnadii iyo dhafoorkii marka laisku qabta jabiin baa laisku odhan hadda laakiin khadigu waa kan dambe halkan weeye khadinku sahl alkhaday dhabano toosan buu ahaa nabigu dhabano toosan ama shuban waxaa tiradaba hadda sahli waxaa looga jeedaa waa toosni godna ma ahayn weeye dhaban soo taaganna ma lahayn waa dhaban toosan oo shuban buu lahaa daliica alfami nabigu af weyn buu lahaa afka weyn waa qurux hadduu afka kugu yaraado aduu madax weyn oo weji weyn oo laab balaaran oo dheer afku yarbuna waa foolxumo hadduu ad laba dhagood tagana waa foolxumo oo dilaacu laba dhagood uu tago afka dhadhaxaadka loo jeedaa qurux weeye daliica alfami nabigu sal slam af waxaa weyn buu lahaa muflaj alasnaam ilka markaasi taagto aan oo isku dheganayn buu lahaa muflaj alasnaam ilka kala baxsan ilkuhu hadday isfuulaan oo lek noqdaan ma quruxsano hadduu mid walba meel iska istaagana qurux ma aha laakiin ilka kala fururan bu haasa dhoolaha laga hadlaya dhoolaha iyo golasha ayaa laga hadlaya muflaj asnaan wa kana sal slam muflaj asnaan ilka kala baxsan ayuu lahaa daqiiqa masruba masruba aynu soo maray timaha laabta tima dhuuban buu nabigu lahaa daqiiqa masruba tima laabeedku mid ay dhuuban yihiin buu nabigu ahaa weeye kaana cunuqahu luquntiisa iyo surkiisa waxaad moodaa jiidu dumyatin jiidkiiyo cunuqu waa isku mid waa tafanum fi cibaara jiidku waa min xayu alcarabi waa luqunta cunugna waa luqun waa isku mid kaana cunuqahu nabiga luquntiisa waxaad moodaa jiidu dumyati sawir luquntii baad moodaa dumyadu asal waxaa la ihahdaa waa baallahan la sameeye sawirada suwarka dadka laga sameeyo nuxaasta iyo meelaha la dhigo guryaha la dhigo sumay ah iyo waxyaabaha artificialka oo kale ee dharka lagu xargeysiiyo luqun quruxsanoo dheer baa ku taallo oo susuubi ah marka asnaamtii reer faris iyo reer rum iyo carabta qaybo kamida ah awtaantoodii dadka ay jecel yihiin ama asnaamtii iyo aalihadooday ka samayn jireen naxaas maar ama fid bay ka samayn jireen luqun dheeroo quruxsan bay u samayn jireen oo luqunta aadaamaha ka quruxsan marka nabigu luquntiisa luqun waxaad moodaaba tii dumyada boombalaha ama sawirada luquntoodii oo kalead moodaa siday u dheertaan u quruxsan tahay jiidu dumyatin ay jiidu suuratin wy ay cunuqu suuratin sawir luquntii baad moodaa fii safaa اlfid maca safaa اlfid oo weliba lala qabo saafi ahaantii iyo caddaantii fidadoo kale luqunta iyadoo dheeroo quruxsan baa laga yaaba inay midoobaato ee waxaa weeye midaani nebi maxamed luqun dheeroo quruxsan u maca daalika caddiin iyo midab cad uu ku jiro fii safaa اlfid fidadu waa taqaanaa de iyadoo way caddahay dahabkuna waa waa jaalle dahabkaa asfar ah laakiin fidadu fida way caddahay fii safaa اlfid ay fii bayaad alfida kuula mid tahay luqun dheer oo luqun aad mooda boonbalo kale loo sameeyey ama la qoray oo kale wa maca daalika aad iyo aad u cad oo u quruxsan sida fidadoo kale ayuu nabigu lahaa weeye jiidu dumyatin cunuqu dumya addumya hiya suura duma baa lagu jamciyaa waxyaabahan suwarka ah dad ahaanta loo sawiro loo sameeyo wa kaana wuxuu ahaa muctadil alkhalqi abuurkiisu miduu dhexdhexaad yahay dheerar ahaan dhexdhexaad buu ahaa balac ahaan dhexdhexaad buu ahaa shay walba dhexdhexaad buu nabigu ka ahaa wy muctadal khalqi qaab abuurku ilaahay baa dhexdhexaad ka dhigay nabiga sal alay waslam baadinun nabigu laf weyn buu lahaa wy baadin waa ruuxa lafta weyn laba ka le waxaynagu naqaano lafta weyn mutamaasikun ishaysta ruux waxaa jira xoog badan ama laf weyn ama xuna laakiin kala maqmaqan qaarka hore u weyan qaarkii dambaa dhuuban maalan qaarkii dambaa dhuuban qaarka hore u weyan maalan waa ruux kala maqan ishaysanin laakiin ruuxa si fiican loo kawiyey ilaahay si fiican u kawiyey mutamaasib wey waa matiin ruux qawi ah baadinkii nabiga haddaa in loo soo diiday muxuu ahaa hilibadni baa loo soo diiday hadda waa lafweyni farqi baa udhexeeya adoo dhuubanoo lafa u dhuuban bay boqol kiilo hilibka ku sarraan kartaa laakiin adoo caato ah baad laf weynaan kartaa marka iskuma xidhno badaanada min xayu lquwa ah iyo badaanada min xayu laxmi wasiman waa laba kala baab ta hadda laga hadlay waa min xayu alquwa ayib si aan u jamcina riwaayaadka culamadu ay tilmaameen baadinun ay qawiyun buu ahaa nabigu matiin baa loo jeedaa mutamaasikun ishaysto xubnihiisi iyo ajlaadiisu si fiican isu suran yihiin sawaaء waxaa sinaa sinaashihii tamaasuk baada lagu albaطnu wاsadru nabiga laabtiisa iyo bogiisu waa sinaayeen xabadkiisa oo laabta ah iyo calooshu waa sinaayeen waa siman yahay calool soo baxsano banaanka taagan iyo laab namanoo riixay ama laab banaanka joogta iyo calool naman waa isdamamar wey nabigu waa shuban yahay cariidu sadri waa laa ballaanaa nabigu baciidun wuxuu kala fogaa maa bayna almankiba labada garab intuu dhexaysalaynu soo maray labada garab nabigu waa kala fogayn garbo ballaaran buu lahaa oo kala fog iyo xabad iyo laab ballaaran dakmu waa inagu soo maray kala goyso waaweyn ama xubna waaweyn karaadiis waa jamcu kurduus kurduuskuna waa mifsalka xubnuhu meesha iskaga yimaadaan rugaga waxaa loo yaqaan ama mafaasisha xubnaha ayaa nabigu u waaweynaa anwaru wa huwa anwaru lmutajarad anwara lmutajaradna waa waa bacd nusub baa qoraya dhib mala kaanun baad qadari ama damiir kale wahuwaad qadari aday ku taalaay anwaru lmutajaradi ay ashra bay la mid tahay dharla-aantiisu miday ifaysu ah mutajaradku waa eh, jidhka markaad marya dhigato luquntaada iyo gacmahaada iyo meelaha muuqda dhudhumada iyo way ifahay bimacnaa shaash iyo tima qariya iyo xaad qarisan ma lahayn wey almutajarad saasaa looga jeedaa anwarkuda waa afcal oo min annuur afcal oo min annuur naara ay bimacnaa uu ifay weeye fahwa nayirun anaara waxaan dhahaynaa markaa isma muniir baad markaa ku keeni laakiin markuu naaro yahay marka waaad leedahay waa nayir baa la odhanaya marka anwar mutajaradi jidhkiisu miduu ifahayu ahaa wey makmacaha lasoo gaabiyo mutajaradkuna waxaa weeye waa maa jurida canhu hiyaab almutajarad waa maa jurida canhu hiyaab oo kushifa canhu meelaha dharka laga qaado ee gacmihiisi iyo dhudhumihiisi iyo kuubkiisi iyo nabigu luquntiisi iyo ee dharka uusan qabin ama laga qaado way ifaysa bimacnaa waana caddaa waana quruxsanaa tima iyo shaash qaryana ma lahayn baa loo jeedaa macnuhu wuxuu noqday mushriq اljasad almutajarad waa mushriq ljasad anwar almutajarad waxaan leenaha waa mushriq اljasadi nabigu jirkiisaa ifahayay mushriqna anwarkii baa la macno ah almutajaradna waaa aljasad huna jirkiisu miduu ifhayo ahaa way macnuhu mutajaradna maa jurida canhu iyaab wakushifa can iyaab baa loo jeedaa mawsuulu nabigu wuxuu la xidhiidhay maa bayna allabbati wاsurati bishacrin yajri kalkhai mawsuulun mid la xidhiidhso ah nabigu waa la xidhiidhay maa bayna allabbati dhuunta laga bilaabo meesha dhuunta inagu naqaane dhaqdhaqaaqada naxriga la yidhaahdo iyo wasurati iyo ilaa xudunta bishacarin tima lagu xidhiidhiyey yajri soconayo kalkhai adliilan moodo iyo miiq iyo xadhig socda bimacnaa timi haddaan soo maray dawiil musraba un la tilmaamaya halka dhunta laga bilaabo ilaa xudunta timo liidin ah oo socdo nabigu lahaa weeye oo dhuuban mawsuul mid la xidhiishu ahaa maa bayna labbati dhunta inta laga bilaaba kalxamaha iyo wasurati xudunta bishacarin lagu xidhiidhiyey shacr timahaasoo yajri soconaya kalkha caariya hadyey ama caariyu sadiyey naasigiisu miday banaaneenbu aan tima lahayn meelaha naasaha maxabadka shaash badan nabiga kuma lahayn culamada qaarkoodna waay sida xaafidka iyo riwaayaad badanna u daliisha isaga wuxuu leeyahay nabigu xabadka inta laab halkan laabta diilintaas inta ku dhow way banaaneed marka naaska loo dhawaadana timuu nabiga ku lahaa iyo korkiisa laakiin naaska agagaarkiisa iyo isaga timo ma lahayn waana qurux qurux wey haddaad naasku shaash noqo hadee foolxumo wey foolxumo laakiin naasku inuu banaanaado afkiisii isagu waa qurux qurux wey intiisa kore iyo aagaasna ay uu shaash yeesho dhexduna ay banaanaato haddana diilin kaloo tima ay ka bilowdaan meesha labxunshada ilaa xudunta waa hab habu ilaahay subaa nabiga ilahay u sameeye weye adugu maranta haddaad raalisiraad arag baa laga yaabaa <clears throat> caariy thadiyayni wlbaطni mima siwa dali caariyu sadiyey banaanay bimacnaa aysan shaash iyo timo badan lahayn iyo walbadni bogaba mima siwaa dalika intaa wii intii lasoo sheegay khadki dheeraa iyo garbaha kore iyo xabadka kore marka laga soo reebo inta kale way banaanayd wey oo mima siwa dalika ay min alkhai aladi yajri min allabbati ila sura loo jeedaa wa kaana wuxuu nabigu ashcaru diraacayn ashcaru diraacayn labadiisan u dhun miday tima badan yihiin buu ahaa riwaayaadka saxiixada ah ashcaru diracaan way diidan yihiin laakiin riwaayadan waxaa warinaya ninka ahaa jumay ibnu cumar ibn cabdiraxmaan almadani oo inaga soo maray <clears throat> timo yar bu ku ayuu ku lahaa aan badnayn laakiin e, siduu riwaayad ay tilmaamata ashcarku didkiisu e, waa ajrad didkiisu waa ajrad laakiin timo wasat ah oo waliba qaybta kore xuduudda u badan ah dhunanka u badan ah yuu nabigu lahaa iyo walmankime labada garbood waa acaali sadri iyo xabadka qaybtisa kore laabta qaybtada kore nabigu timu ku dhudhunku dhudhumadana timu ku garbana timu ku awiilu zanday dhudhuma dhaadheer buu lahaa zandigu waa dhudhunkan gagaaban baa jira gacmagaab baa lagu dhihi de marka dambe haday gacmaha kugu yaraadaan gacmagaab baa lagu dhihi dhudhun baxsan baad raba oo ku qiyaasan citaalkaada haddii aad citaalkaadu gaaban yahay gacmahana ku dheeraan gacma dheeraa lagu dhihi waa foolxumo kale markaad socotona wax kaa dhaadheerun baad lulaysaa wixiina isku qiyaasan yihiin baa quruxdu tahay marka awiilu zandayn dhudhuma dhaadheer bu nabiguyuu lahaa zandigu marka waa dhudhunka dhudhunka wey raxbu raaxati sacabo balbalaahan raaxada waa sacabka baabacada raxbu raaxati sacabo balbalaahan buu nabigu lahaa waasica shatmu lkafayni fara ad adag kafaynkaada faraha loo jeeda faraha wax lagu qabto iyo nabigu ku xooganaa iyo walqadamayni adimada lugeed saair araaf saair araaf xubna shuban bay wadaadayda lakin sax ma aطraabta waa loo jeeda ara farahan lugahayo huwa gacma waa dhardheeraayeen hadduu dhudhunki dhudhunkii dheer yahay oo uu shuban yahay faruuday kugu gaabtaan farxumo wey faruuno fara dhaardheer oo quruxsan oo dhudhunka u miisaaman ay ahaayeen saa'ir اaطraaf fara shuban ama fara dhaardheer buu nabigu ahaa aw qaalaba wuxuu yidhi shaail اaطraaf shaailku asagu waa murtafic fara taagan oo dheer buu lahaa waa isku mid macnaha Eh, waxaa loo jeedaa mumtad اasaabic fara taagan oo dhaadheer oo shuban buu nabigu laha sal lay slam khumsaan اakmasay khumsaan waa mubaalago oo marka bimacnaa murtafica khumsaan rays dhaadheer buu nabigu lahaa faraha hore iyo ciribta ayuu nabigu dhigan jiray dhexdana rays magaadho dheerba ku lahaa ayb waxaa kasoo horjeeda araj baa le ruuxa asagu cidhibta ilaa waxoo dhan dhigan haya ee malaasan ee isku baxsan ee ra-iismagaadha aan lahayn ee isagu shantaba dhiganaya sidii balanbooladii ninka waxaa la yaha araj alaraju ayib meesha khumsaan ninka la odhan hayo xoodan ra-ismagaadhada leh waxaa la odhan hayaa ka kale araj araja alqadamayn ahmas alqadamayn araja alqadamayn saas iskaga soo horjeedaan laba macno saas iskaga soo horjeeda ya khumsaan alakmasayn raysmagaadhadu miday xoodan tahay buu ahaa khumsaanku in la godaha sax ah khamsaan wadaadaab ora khimsaanna sawaabku waa khumsaan in la godaha xoog badan akhmasaynkuna waad kor dhabay alakmasayn akhmasaynku waa raysmagaadhada ilan eh, labada lugood baa laga hadlahayaa labada raysmagaadho miday taagan tahay bimacnaa ay laaban tahay markay rasmagadhadu laalan tahay ciribtii waxaa soo degay iyo eh, calaa hore calaa hore soo degaya kumsaan ay murta markaa khumsaankan sooga waa murtafic alkhumsaan hunaa almurtafic murtafic اlakmasay raismagaadhadu miday taagan tahay inay xoodan tahay buu nabigu ahaa wadiduhuna waxaa weeye cagsigiisu araja اlqadamayn masiix alqadamayn masiix alqadamayn labada adimiday siman yihiin qadameyn kada laga hadlay waa dahrulqadami oogada kore haddii rasmagaadhadu soo rasmagaadha fiican aad leedahay dhaqan waxaa ah oo dadku u badan yihiin in meesha kore ay soo taaganto rasmagaadhada meesha ku aadana korka inay soo yuucanto oy taaganto oy kabaha kaa goyso oy kabaha qaarkood kuu geli waayaan oy meeshan taagantaa asal loo la yaqaanaa nabiga asagoo rasmagaadhadiisu ay eh, fiican tahay oo weliba quruxsanto aad u dheer tahay haddana korkan lugtu way sanayd wey lugtan way masaxnayd wax soo taagan iyo wax diisan midna malahaw wayna shuban tahay nutu iyo irtifaacna ma laha mxuu ahaayey meel diisanna ma laha masiix alqadamayn ay mustawi alqadamayn dahr alqadamayn baa siman ama shuban yanbu waxaa ka dildili jiray canhumaa xaggooda almaau biyaha biyaha ka shub biyaha hadii lagu shuba meesha way siman tahay ku istaagi mahayaan haddii laakiin meel godol biyuhu way qabsanayaan boorkaa qabsan oo sigadaa geli oo habaaskaa geli ayib laakiin hadday siman tahay wax ku istaagayaan ma jira hubi yanbu waxaa ka karoodi jiray canhuma can ilqadamayn almaau biyaha ka karooday idaa zaala markuu nabigu socdo zaala qalcan idaa zaala idaa mashaa bay lamid tahay zaala wuxuu u socon jiray qalcan ay biquwatan biquwa mashi xoog badan ama dhulka uu goosanayo yaktu nabigu waa tallaabsan jiray takafiya ama takafuan waynu soo maray takafiyan horey socotuu nabigu u tallaabsan jiray wa yamshi waana lugayn jiray hawnan si sahlan yani socod xoog badan xaggana laaifan buu nabigu ilaahay siiyey isagoo si tartiiba ah u socday haddana laaatanaya odan dareemaynin wey wa yamshi hawnan ay bisuhuulatin buu u soconaya dariicu lmishyati axad tilaabo dheer bu ah nabigu tilaabo dheer dariicu lmishya ay dariicu lkhawa ayaa loo jeedaa markuu nabigu tilaabsanaya laxaatigiisu tilaabsi waa dheeray si tartiibuna u socdaa horay soctona waa leeyahay dhulkana waa goosanaya awood ruux ku socdana wadeeye inahaas baa alla isugu geeyey idaa mashaa markuu nabigu socdo kaanamaa waxaad moodayaa nxatu inuu ka hobanayo min sababin meel dagaan dagaa ama foorarta waidaa iltafata hadduu milicsanayana ama wax jalleecayana iltafata jamiican si wada jir u milicsanaya labada indhoodba iyo wejiga waa qaabilanayaa weye khaafidu arfi aragga mid laabuu ahaa aragga mid laabo hoos fiiriya indhaha taago oo kor fiiriyo oon isha wareejiye ma ahayn axad edabsano ishiisu laaban tahay ayuu ahaa nadaruhu nabiga eegmadiisu ila alardi dhulku uu eego alu waa ka badnayd waana ka dheerayd min nadarihi ila asamaa nabigu cirku markaa waa fiirin jiray wa kaana yuraaqib allah wax soo dega iyo khayr iyo nicmo iyo waa mar waa fiirin jiray kor laakiin inta badan dhulka ayuu dhugan jira u badnaa weeye dhulka in la fiiriyana fikir baa ka yimaada cibra iyo ictibaar baa ka yimaada inaadan sahwin oo bixin baa ka timaada macaanida culamada qaarkood waxay sheegaan loo yihi ruuxu markuu tukanaya ha fiiriyo mawdica sujuudi ha eego waxaa ka mid ah mawdicu sujuudkoo la fiiriyo wuxuu daawo ka yahay sahwiga iyo nisyaanka adaad iska baxdo ood fiiriso saad tiraahdo ood mar saacadda fiiriso mar aad saad tiraado waad baxaysaa meel la maraayo iyo meel la scuura uma haysid dadkan baad kala socotaa hadii la sujuudo la sujuud laakiin markaad meesha fiirinayso hortaada ah inta badan xaadir baa ta waa joogaya mana baxaysa nadaruhu eegmadiisu nabigu ilaa adu dhulka uu fiirsho adal waa ka badnayd min nadari ila sama cerka inuu eego jullu nadarihi fiirmadiisu ama eegmadiisu badankeed ay jull ay mucdam aar bay lamid tahay jullu nadarihi daymadiisu badankeed waxay ahayd almulaaxaat milicsi nabigu saas u milicsan jira kadibna wuu kasoo jeestay isha kuma hayn jirin mar haddana wiishiisa kugu dhaco waa kaasii jeedsanaya ayb almulaaxada milicsiba iyo daymabay ahayd yasuuqu nabigu wuu kaxayn jiray asxaabahu asxaabtiisa haddii la wada socdo safar la yahay wuu ka dambayn jiray iyagaa ka horrayn jira wey waa akhlaaqday kamid tahay aadaabta ki miskiinka dhaqaaqi waay midka tabarta daran ninka xanuunsan ninka gaadiidku ka habsoomay nabigu waa ka dambaynaya dadku ka dambaynoo soo hasaaweyn oo usoo sheekayn oo la soo socon inta xooga badan iyo ragga kalena haba dhaqaaqeen hasii horbaxyeeyeen macnuhu waa maxay nabigu khalfa asxaabihi wa jeyshihi ayuu socon jiray daciifkoodu ka warqabi jiray ma horboodi jiro maa kaana yataqadamuhum wa inamaa kaana yasuuquhum yasuuqu asxaabahu asxaabtu nabigu kaxayn jir bimacnaa uu ka dambeyn jir wayna ka horreyn jireen mar hadday ka horreeyaan waxaad moodaa inu asagoo kaxaynayo ninka xoolaha kaxaynsoo kama dambeeyo miyuu ka horreeya wuu ka dambeeya sidaas wey wayabduru waa kala degdegi jiray man laqiya ruuxii la kulmana bisalaam salaanta hadday ruux iska hor yimaadaan salaantu nabigu kala hormari jiray xadiidkan dacfiga ku yahay sanadkiisa wa aragtaan oo haddii inqiaacna laba jahalaba fii abaqatay jahaala fii abaqatay laba meelood buu sanadku kaga jiraa nin walba meeshuu ku aadan yahay sanadka dabaqaa loo yaqaana nin walba meeshuu ku aadan yahay waa abaqo shiiku tirmid abaqu ku aadan yahay shiiku shiikhi abaqo weeye idan sidaas wey abtirka soo ma kala abtirsanay ninba aabba kugu aada nina awow awow awow soo maaha hawshu saasay soconaysaa idan marka sanad nin walba meeshu ku jiro abaa la ictibaarinaya idan sanadka waaa ku jahaalatun fii abaqatayn matamiso ma ah laba abaqo laba kaalinba kaga jiraa ninkii ahaa rajul min bani tamiimna waa majhuul can ibni labi haalatana he waa majhuul iyo dacfi caadi ahoo ninka jumaac ibni cumara oo isagu matruuk xadiid kadibna looba tiiriyey cudurkaasu marka sanadku qabaa laakiin macaanida ku timis xadiidku axaadiis badan baynu kusoo maray qaybna way iman doontaaba wamaca dalika culamaa taxsiiniya culamaa taxsiiniyo xadiidka mawduuca ah haddii shawaahid badan u yeesho xasan buu noqonaya manaaw iyo suyuudi baa qaba meesha culamada leeyihiin mawduuc ma soo kaco sidiisuba hawshu hadduu mawduuc gaadho mawduuc ma kabmo waxa kabma daciif baa kabma dacfigiis uusan shadiid ahayn weliba laakiin mar haddii wadciga lagu xukumo waxaa weeye waa kitaab quraan ad ku dhaaran kartaa inuusan kaa soo kacaynin lanna wadci markaad xukunto waa ama khai ilaad hubsatay maca kaflatin wasahwan ama khaa mutacamad wadciya ikhtilaaqiya kadib aad hubsatay marka imaa khaa mutacamad ah wa imaa khaa ayru mutacamad ah ayaa hubsatay marka wuxuu khaa noqdana laa yakunu sawaban ilaaqan waa khaa iyo gaf haddana sawaab bu isku bedelay ma yumkin wax suuragala ma waa mustaiil laakiin khada ijtihaadi ah y wax isu bedeli karaahe sawaab buu isu bedeli karaa khadaga ijtihaadiga ah marka gabagabadu xadiidku salafkiisa dacfigaasaa ku jira ama min xay macaanida ku timid waa macaani sugan ibnu sacd fi طabaqaat buu isku wariyaa xadiidkan bihada sanadi nafsihi buu ku wariyaa laakiin can shaykihi can jumay ibni cumar laa can sufyan bn wakiic kama wariyo jalka koobaad saddex boqol lixdan iyo labo buu kaga hadlaa ibnu sac dabaqaadka mujalladka koobaad iyo ka labaad iyo waa shamaa'il maxamed buu kaga hadlaa taarikhda nabigu kaga warramaa siro dhamaystiran weeye eh, mujalladka u horeeya waa loo laaban karaa ama almanaawi isagu waa taxsiiniyaa gabagabadu sanadku waa daciif ama macaanida ku timid axaadiis kalaa ku timid oo sugaysa xadina abu muusa maxamed muana abu muusa albasri shaykhu ljamaca ninkan abu muusa maxamed muana baa la yihahdaa ninkii shalay aynu soo marray bay aqraan yihiin in badanna ay ummadda wax ka wada wareysaa maxamed bashaar bundaar shaykhuljamaca shalay aynu soo niri asna abu muusa maxamed muhana shaykhujamaca bukhaari iyo muslim iyo sunanka o dhan baa uu sheekh u yahay mubaasharatan qaala wuxu uhi imaamkaas xadana axamed jacfar gundo xadana shumc xajaaj can sam bni xarbin waa saduuq ninka asagu saduuqun xasan xadiid inkastoo bacd ahlicilmi ay leeyihiin usuul hadduu la infiraada lama xujaysta ay leeyihiin laa siyama i riwaayati can cikrima simaa bni xarbin can cikrima waa dacfi daciif weeye sida xooga badan amaa simaa bni xarbin can gayri cikrima waa saduuqun xasan xadiid sida loo badan yahay laakiin waida nfarada biaslin xukm sharci hadduu la infiraado inaan la xujaysanaynin ba yaa raajixa waana siduu ku tagay bukhaari waana siduu bukhaari ku tagay culamo badanna ay mareen wey rag waxaa jira saduuqun xasan xadiid ah oo shawaahida iyo mutaabacaadka iyo akhlaaqda iyo aadaabta iyo muxuu ahay raqaa'ida iyo zuhdiyaadka iyo la xujaysan xadiidkiisa laakiin masaa'il axkaam masaa'il caqaa'id marka la yimaado riwaayadiisu aysan muctamado ahayn binfiraadihi binfiraadihi simaad min hadal baabbu ku jiraa baabkaasuu ku jiraa wuxuu ka mid yahay wuxuu la infiraaday ninka wariyey weeye xadiidkii odhanayay gabadh muslimadoo salaada soo aaday baa nin kufsaday markaasay dhawaabo ninkii ka cararay nin kaloo muslima soo or mar wuuu i awey yaa ninka kufsaday awey halkan ku ordaydo ninkii baa ka daba tegay ninkii ordayuu soo qabtay ninkii waa la waayey cafwan waa la waayey lama soo qaban waa la waayey ciidankii soo rogmid ee muslimiinta ahaa ee u yimid baa yidi yaa ya ninka kufsada awey xaggu u cararay ninka u birmaday ee nin kala baacsan hayey oo sii ordayabaa soo qabtay ciidankii ka dambeeyey baa soo qabtay markay war anugu ayadan u birmado ninkii tuugaa baxsay aniga ma aha anugu gurbad baan aha idaan u gargaari ninkii baa loo keen makan aha haabay tarkan aha wuxuuna aniga ma ahayn soaliga kugu soo horreeyey adoo lagu kufsintaan orday ninkii bacsaday ma ahayn umariyaha kugu hagaajiyey maya tiri beentaa way adugu ahaa kuma dhaafto <clears throat> idan nabigu wuxuu yihi ninkan hala rajmiyo gabadha kufsaday markii leexada la saaray oo in rajmi la doonahayo yaa ninkii kubsaday beernada allow ninkan yaan la dili yaan la rajin maxaa yeelay ninkan ninkii soo gurmaday ay caydsan hayeen kana ka baxsan waaye buu ahaa anaa gabadha kubsaday idarada anaa sameeyey aniga halay dahiro halay jeldiyo oo ama halay halay rajmayo ninkana halasii sii daayo nabigu gabadha waa u duceeyey wuxuu yihi allah kuu dambi dhaafo khalad baad samaysay oo waadna khatali gaadhay ninkii asagu toobadkeena yidhi anaa gabadha kufsaday khaladkaana iga dhacay muslimkana in la dilaan ka ba-ay oo aniga way halay dilo maadaama ay soo qoondaysay qad toobatan cariima adna waa fasaxantaa ilahay ku dambi dhaaf waa ninka xariga ka fura saddexna waa fasaxantii xadiidka asaga ay ah ku yimaada bacdu cinda ahli sunna abu daawuud iyo nasaa ku yimaada ninka la infiraada weeye oo simanu xarbi usuushiisu lama aqbalo noocaas oo kale ah waa munkar xadiidka asaga walihada wuxuu yihi imaam dahabi wa xadiiu munkarun laa yahbutu can rasul lah min wajhin muxuu rabaa asalka noocan oo kale asimag lagama dhagaysto zuhdiyaad iyo raqaa'iq iyo fadaa'il iyo hawlaha noocaasaan ka dhagaysanan laakiin nin baa la soo qabtay leexadaa la saaray kii kalaa yimid wuxuu idhi halasiida waa lasiida suuragal maa xadiidku nakaara ku jirta macnawiya gabadhu waxbay sheegatay ninkan la xidhay ee layidhi hala rajmiyana waa munkir lidacwaaha maya mise ma aha marka sheegashada ay sheegatay keliya biduuni bayinatin see ruux loogu rajminaya suuragalba ma aha xuduuddu shubahaadkaaba lagu darin jiray ninkan wuxuu taagan yahay nabi maxamedo waan soo gurmaday ninkiibaan basay ninkiina baxsay mukiif baan ahaa ma ahayn muqtasib iyo waa tahay idan adacwa ka dacwa huwa yadaci baraaata waiyo tadaci ljariimata idan leexada las hadda rajmiyo sinaag baa la yimid marka war la dhegaysan kara maaha marka xadiidka dhan baa munkar ah wamaca dalika niman waad arkaysaa eh, daliishaday ku mxuu ahaayey eh, hawshaa ku nafbaxay sida alimaam ibn اlqayim raxmat اllahi tacala alayhi duruq اxukmiya laakiin wuu tilmaam wuxuu leeyahay fiihi nakaaratun laakiin sanadu waa fiican yahay nakaaradu tilmaamay dahabi baa marada ku wadhay muxuu ahaay tadkirada qadiyada nooca rag noocaas waxaa jira culamaa oo xufaad oo muxadisiina wamaca daalika usuusha marka la gaadhay ee axkaamta fiqiyaadka iyo caqaa'idka aan la xujisna xadiidkooda wa minhum siman bn xarb qaala wuxuu ihi siman bn xarbi samictu jaabir bn samran maqlay yaquulu asagoo leh kaana rasuul اllah rasuulka ilahi wuxuu ahaa daliica alfami haddaynu soo maraynay af weyn buu lahaa oon yaray ayuu lahaa afka weyn marna ceeb buu noqdaa markuu hadda xadgudub noqdo oo zaaid uu noqdo marna waa qurux tii quruxda laga hadlaaya ashkal nin eh, axad indha shaqlan buu ahaa shakligu waxaa weeye waa in indhaha cabdiynkooda guduud u galo indhaha guduud indhaha cabdiynkooda baa guduud yar baa galaya ishi bu'deedii iyo xadaqadii aad bay u madowdahay adcaj baanu soo maray laakiin qaybtan cad hadday qaraawax noqoto iyo xiish waraaqdo kala afoolxumo weeye in dhiiguba kaa dhamadaa lagu moodahaya idan guduudka ee cadiinka guduud yar baa galay wey guduud yar baa ku jira marka waa barxan yahay ashkaal caynayn indhaha cadiinkoodaa guduud ku barxan yahaa loo jeedaa wadha ashkaal caynayn waxaa weeye uba indha kuulaaba axd indha kuulan buu ahaayo xiribaha ayaa badnaa marka inuu dhakuulayaan la mooday qole waay ma ahe ashkaal cayn waxaa weeye xiribuhu meeshay ka baxaan baa madow ku yaallay xiribuhu soo ganka ma galaan meesha ay galaan ayadaa liiq madow ilaahay mariyey marka waa min allahi baad ka kulan tahay ashkal cayadu sidaa ku daa xumaraa ku jirta fii bayaad alcayn weeye ashka la caynayn indha barxaan oo cadiinku gudud lagu barxayo nabigu lahaa manhuusa alcaqibi wuxuu boqon xaydan buu lahaa ama faydan boqonahan meesha soo boqonta ma taqaanaan halkan boqontaasi hadday hilib badan tahay waa foolxun hilibku inuu ku yar yahay oy boqontii xoog badan banaanka taalla qurux ah hadday gebigeedba aan hilibba aysan lahaynna waa fuuxmood haddaa yidhi nimanna waxay leeyiin ciribta buuxda noocaas wada waa laga dayaa bay leeyihin saa hadday noqoto soomaali wada doqon ma noqonayse balmaasha adugu hala tartiibay culum waay macnaha saxan waxaa weeye quway tustaa boqonta faydan in hilibka lahaynee taagan quwat aljismi bay ka ka turjumaysaa mataano waa boqon xoog badan haddii meesha hilib galo baalaan tabar badnayn hilib lagu xoojiyo ma tabar badno waxaana ma xajin kartee hilib iyo xoogo waa lagu sukumeeyey saasay marka wadaado ay tilmaamaya marka manhuus alcaqili nahsigu waa cantuugada ama qaniyada asalkiisu wax la qaniyo la feentaa la yihahdaa marka hilibkii baa laga qaaday wy hilibkii saaraa boqonta caqibkuna waa boqonta meesha adinka hoose waa taqaanaan cidhibta ka koreeya meesha idhibta ka koreysa ma taqaanaa maxaa la ihahdaa soo boqon ma ah wax kale la ihahda shan maaha odayka boystu waa tane waa anqawa ah. boqonku waa kan fayshaas wey cidhibta korkeeda faysha awey ah manuusa alcaqibi cidhibtiisu ama muxuu ahay boqontiisu mid faydan tahay oo hilib badan aysan lahayn qaala shucbatu wuxuu yihi qultu lislaam waxaan ku ihi maa bariicu lfami bariicu lfami maxay tahay macnaheedu ardaygii baa sheekhi weydiina wuxuu leeyahay bal ii jilci macnaha qaala wuxuu ihi bariicu lfami waa cadiimu lfami waa af weynaa wey daliic waasac wey waa sicada af balaaran ama af weyn buu nabigu lahaa weeye xagga jeexa afka loo jeeda cadiimu lfami qultu waxaa ihi maa ashka alcaynayn qaala wuxuu ihi tawiilu shaqi lcayn waa tafsiirkii simaad ibni xaram laakiin tafaasiirta kale riwaayadka kale ashkal cayn waxay ku fasirahayaan waa bayaadun fii xumra cadiinka iyo markay gududka isgalaan isha jeexeedu baa ashkal ishaa ishu markaa waasic bay noqonaysa oo daliic alcayn bay markaa la macno noqon wuxuu yihi waa tawiilu shiqi lcayn isha jeexeeda ayaa weyn ama dheer bimacnaa il ballaaran ayuu lahaa wey nabigu inuu hadday yaraadana waa boolxun lajirkood ila yaroo shimiq hadaad yeelato oo jayno aad noqoto oo intii budayn ay kaa soo jeesato waa boolxun qultu waxaan ihi maa manhuus lcaqib manhuus lcaqib waa maxay qaala wuxuu ihi qaliilu laxmi lcaqibi xidhibta ama faysha hilibkeedaa nabigu yaray soo ma wadi karo mise waa intaasaan ku daynaa balaka xadiis aan ku daro xadaana hanaad ibnu sariy abu sariy alkufi waa sheiku muslim wasunan sheiku muslimi wasunan nin imaam xaafida weeye ama الbخaarي falam yarwi canhu fi صaxiixihi wainama rawaahu fi khalqi afcaal اcibaad fii khalqi alafcaal cibad kitaabkaasu wax kaga wariyaan waxaa la odhan karaa shantoodu sheekh u yahay ee lixdoodu sheekh u yahay laakiin bukhaari saxiixa kuma wariyo waa sheekhu ljamaacati ilaa ana albukhaariya laa yarwi canhu fii saxiixihi waad ohan kartaa qaala wuxuu ihi waa xadaanaa cabhar ibnu qaasim waa nin imaam iqa can ashca yani ibnu sawaar alkindi aciif wey ninkaas waa nin aciifa ashca ibnu sawaar alkindi can abi isxaaq asabiici can jaabir bni samra radi allahu tacaala canhu qaala ra'aytu rasuul allah rasuulka ilaahay baan arkay fii laylati idxiyaanin habeen eh, cadda ah idxiyaanku waa leyla muqmira habeenka caddada ah een mugdiga gudcurka aan ahayn baa idxiyaan la yidhahdaa fii leylati idxiya habeen cadda ah ayaa nabiga arkay wa calayhi xullatun xamraa isagoo isku joog gududan qaba fa jacaltu waxaan guda galay anduru inaan eegahayo ilayhi ila rasuul wa ila alqamari iyo dayxi marna dayxaan fiiriyaa marna nabigaan fiiriya waa habeen caddo ahoo dharaar ah dhanka iskujoog gududan buu qabaa marka dayaxaan eegaama dayaxa cad oo quruxsan mise subanaha cad oo quruxsan fala huwa nabigu cindii agtaydu axsanu mid ka quruxsan buu ahaa oo ka wanaagsan min alqamari dayaxa aniga il ahaantayda markaan dayax jiro nabiga igala caddaaba igala quruxsanaa ayb marka adugu sanadku ninka un ashcad ibnu sawaar kindi oo daciif ah fii xifdihi ama min xayu diinihi waa saduuqun fii diinihi min xayu cadaalh wamaca dalika bukhaari iyo tirmidi ayagu xadiidkisa way taxsiiniyaan bukhaari iyo iyo ardaygiis tirmidi waxay leeyihin ninkaani waa saduuqun xasan اxadiid laakinahu yakliu axyaana marka iyagu ra'yigoodu ra'yi ka bedelan ra'y اjumhuur weeye laakiin waxaan muran lahayn min xayu addiin nin fiican bu cadaal ahaan min xayu xifdi baa lahaya iyo khai isaa badnaabu adalya waa daciifinaya laakiin xadiidku shawaahid kaleu leey iyo duruq kale waana xadiid sugan weeye xadaanaa sufyaan wakiic qaala xadaanaa xumayd cabdiraxmaan aruaasey sufyan wakiic inuu soo dhintay ila tahay oo sheekhu tirmidi wabni maaja nin daciifana uu yahay can zuhay bn aljucfi zuhay mucaawiyat aljucfi waa nin fiqo imaam xaafida laakiin waxaa la eedeeyaa cinda bacdi almuxadisiin riwaayaatu can abi isxaaq xoogo far baa la geliyaa sawaabkuna waa inaan xillo waba hawshaasi aysan muctabar ahayn maadaama shaykhaynku bukhaariya muslimba ay wax ka wariyaan xadiis badanna ku wariyeen min ariiqi zulayr bn mucaawiyat aljucfi can abi isxaaq asabic qaala wuxuu yihi abi isxaaq asabic sa'la rajulu ilbaraa bna caazib baraa ibnu caazib baa nin weydiiyey oo ninkiibaa wuxuu ihi saa'ilka ah akaana wajhu rasuulilahi milu sayf akaana wajhu rasuulilahi mila sayf cafwan wajiga nabi maxamed ma seeftoo kalu ahaa bimacnaa xagga dherarka iyo agga midabko seeftu ilaan oog way yar caddahayo waa la soofeeya ama biya la mariyaay <coughs> kaana waju rasuul laahi mila sayfi ma seefta kalu ahaa xagga cadiinta iyo quruxda qaala wuxuu la maya bal mila اqamr dayxoo kalu ahaa seef maxay tahay seef baashan sakaraadka la soofey iska cadee marka dhaaftana waxbaadan ka arkaynin dayaxa sidiisuu iifi jiray hada bilahi tawfiiq